الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaatan iyo sideedaad ee ka mida min anubda zakiya fi alqawaacid alasliya waxaynu ku soo jiray mabxadkii khusuuska iyo cumuumka xalay waxaynu soo maray mabaaxith اlkhusuus aw alkhaas oo uu laba usoo qeybay marka dambe khaas mutasila bilcaam iyo mid munfasila can ilcaam kadibna noocii mutasilkaa ayuu ku soo gaabiyey afar qaybood oo istidnaha iyo shardiga iyo sifada iyo haayada ah badel min alkullina sheekhu meeshuu ka saaray waa sida raajixay usuuliyiina u badan yihiin wuxuu u gudbay marka anowcu thaani min almukhasis ilmunfasil waxaan xalay soo tilmaannay mukhasisaadka mutasilada ah sida sawaabka inaysan mukhasasaad ahayn sidaay doorteen abu isxaaq ashaatibi abulcabaas ibnu teymiya iyo jamaca min almutaahiriin almuxaqiqiin maxaa yeelay hadalkii waa hadal waaxida sifada mawsuufkii qaayada iyo muqayihii shardiga iyo mashruudkii musnadihii musnad kalaam waaxida weeye marka in la yidhaahdo waa iskhasisahayaan meesha ma yaalle waa kalaam socdo oon weli degin ayib marka laa takhsiisa ilaa bimunfasilin baa ka soo baxday wadadaas siday qabaan laakiin annagu sidaan ku soconno waa uun soo sheegnay almuhim sheekhu wuxuu uhi wahuwa <clears throat> nooca labaad ee mukhasiska munfasilka ah waa mukhasis lilcaam wahuwa munfasilun can ilcaam kuma dhegano waa ka go-an yahay weeye oo kuma xidhno meel kale ku imanaya wahuwa ima alxisu ay اlmushaahada kaa munfasilka dhowr buu noqdaa caqli iyo xisi iyo samci baa lagu soo ururiyaa samciga marka ijmac baa hoosgelahaya ijmac baa hoosgelay marka qolyana sideed bay gaadhsiiyeen oo waa tafriiciyaan oo mukhasaadka munfasilada ah sideed bay ka dhigaan si kastaba noqotay wuxuu huwa ima alxisu in lafdiga caamkaa xiska yacni ilarag waxa la arko ee muuqda ee waaqaca yaalla lagu khasiso wاlxisu huna almushaahada saan horaan kusoo maray muqadimaadkii kitaabka naxو qowlihi tacaalى wutiyat min kuli shay qisadii balqiis wutiyad waxaa la siiyey min kuli shay shay walba ayaa la siiyey ayb waaqac marka la yimaado iyo xis adduunkana waxaa la arkahayaa bay wadaaduhu inaan balqiiso la siinin wax walba waa boqorad melika min almuluuk wixii uun boqor haystay haysataa haba badnaadee dunidana waxaa ka jira waxyaabo aysan gacanta ku hayn marka mushaahadadaa khasisaysay leeyihiin yujba ilayhi amaraatu kulli shay baa ka mida beled xaramka iyo maka ilahay markuu ka hadlahayay shay walba midhiisaa la keenaa midho aan maka soo gaadhin baa jira wey adduunka cidhafkiisa iyo daclada adduunka lagu abuurto lagu beerto oon soo gaadhin baa jira waaqacana keenayay leeyihiin marka halkaasay la marin وima اcaqل iyo inuu caqli yahay lafdiga caamka in caqli lagu khasiso caqliga marka ama daruuri ha noqdo sida kan soo socdoo kale ama ha noqdo markaasi nadari ha noqdo naxو qowlihi tacaalى allah khaaliqu kuli شhay kuli shay marka de kulli waad soo marteen inuu ahaa asraxu siiqata min siyaq اlcumuum marka kuli shay ilaahay baa abuura marka ilaahay baa subxaanaه wa tacaala soo galhaya cumuumka lafdiga ay leeyihiin marka lafdiga la fiiriyo oo sifaatkiisaa soo geli maxaa yeele ilaahay shay wey qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun baynii wa baynakum marka shayga ilaahay waa lagu idlaaqaa fi lkitaabi wasunna marka wuxuu ku jiraa lafdiga cumuumkiisa marka la fiiriyo ilaahay sifaadkiisaa soo gelaya waxaana la og yahay way caqlan daruuratan ilaahay subxaanah wa tacaala inuusan ahayn makhluuq walaa sifa min sifaatihina aysan makhluuqa ahayn marka caqli daruuri ah ayaa ilaahay iyo sifaadkiisii lagaga khasisahayaa cumuumka allahu khaaliqu kulli shay saasay leeyiin alimaam shaaficina wuxuu asagoo kutubtiis ku caddeeyey risaaladii umkaba ku sheegay iyo xataa mukhtalif alxadiid ku sheegay in aayaddan ay tahay caam maxfuud ah caam maxfuud ma aha caam makhsuusa siday usuuliyiintu iyo mutaahiriintu maraan shaafici waa diidan yahay wuxuu leey maba soo gelaya ilaahi subxaana wa tacala laa iraadatan walaa lafdan maxaa khaaliq baa la yidhi makhluuqaad baa laga hadlahaya marka haddaad tidhaa ilaahay baa soo gelaya waxaa ka dhalanhaya itixaadu eh, almakhluuqi waalkhaaliq waana khaa ayib <clears throat> marka waxaa weeye waa khalad marka wuxuu isagu qabaa sideedaba meeshan kuma jiro takhsiisi aayaddu waa caam maxfuuda wamaa min daabatin iyo aayaddani aayaadku imaamku ku tiriya waa inay yihiin caam maxfuud asagaana ka garle sida muuqata ayib risaaladoo kale safxada konton iyo saddexaad konton iyo saddex ilaa konton iyo afar buu kaga hadla aayadii aayaddani wixii la midka amaa تksiiska caqliga ee nadariga ah waxay ku miaaliyaan qowluhu tacaalى wlaahi calى الnaasi xiju اlbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila caqligu wuxuu keenayaa in uusan ayadda cumumkeeda gelin ee ilmaha yarka ah majnuunka maxaa yeelay takliif iyo xugum waxaa qaada axad wax garanayo caqli leh caqligeenna iyo garaadku rabbinasi waxaan ku garanaynaa in aan ayadda cumumkeeda looga jeeda xaggana uusan soo gelin almajnuunu wالsabiyu الsagiir lanna waxaad soo marteen ruuxa waa inuu camalka lagu kalifay garanayo xaggana uu awoodayo lalana khitaabi karo ayb marka kaasna nadaryan baa lagu saaraya wa ima asamcu inuu samci yahay samci hunaa asharcu baa looga jeedaa wa tafsiiluhu tafsiilu samci almukhasisi اlmunfasili bisuwarin mxuu ahay dhowr qaab baa lagu faahfaahiya axaduha waa takhsiisu اlkitaabi bاlkitaab in aayad ay aayad qur-aan markaa khasisto marka ama ha noqoto dalaaladeedu ha noqoto markaas eh, aayad eh, eh, mutawaatiro ah ama qaciyo ah matnan sanadan wa matnan mid kale oo saasa ay khasisto suwarka kuima waa intaa un yani qur-aanku sidiisuba sanad ahaan asagoo hadde waa qaci waxaad ka fiirinaysaa ikhtilaafka xagga dilaaladaad ka fiirin inay daniyo tahay inay qaciyo tahay ka takhsiisi qowlihi tacaala wاlmuطalaqaatu kuwii la furay yatarabasna bianfusihina alaaثa quru muطalaqaat waxaanu soo maray inuu yahay siiqa min siyaqi alcumuum lanna waa jamcu tasxiixin al la geliyey soo ma aha marka wuxuu aayaddu waxay camimtay oy xambaaratay bicumuumiha alxaa'il wاlxaamil haweeneyda galoofta ah xaa'il iyo midda xaamilka ahba waxay camimtay madkhuula wahayri madkhuula mid loo galmooday iyo midaan loo galmo kulli waa muطalaqaat haweeney walboo la furo ama uur leh ama galoof ah ama loo galmooday ama aan loo galmoonin baa soo galay ayb markaasa waxaa lagu khasiyay biqowlihi tacaala wulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna marka aayaddan waa mukhasisa licumuumi qowli wاlmuطalaqaatu haweeneyda uurka leh ayadu waa laga soo reebay wey waxay ku cidda tirsanaysaa saddex dhiig tirsan mayse waxay ku cidda tirsanaysaa biwadci اlxamli biwadci اlxamli haddaad odhan lahayd alaatu quru'in baa la soo sheegay xaamilana dhiig ma heshee maba soo gelin waxaa lagu leeyahay xaamiladu inay xayshaa laga yaaba xaamiladu inay xaysho ayaa laga yaabaa haddii miaalkan sheekhu sheegay aad ka diidana aayaddii axzaab baad ku khasisi famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha walmuطalaqaatuna way gasho waa muطalaqa hayru madkhuula oo gashay meeshan ayaa laga soo gooyey bi hadihi اlaaya dhibba ma laha aلثaaniya suurada labaad ee takhsiisku ku yimaada samciga ah waa takhsiisu اlkitaabi bisunna halkaa marka labaa kugu jira aayad qaطciye ah dilaalatan lagu khasiso aayad kaloo qaطciya dilaala ah ama aayad lagu khasiso qaطciya dilaala lagu khasisa mid daniyu dilaala ah maxaa yeele takhsiisku cinda اlusuuliyiin waa bayaan waa caddayn ee ma aha naskhi iyo rafci iyo ibطaal ayb hadalkii caamka ahaa wixii looga jeeday unbaa lagu caddaynaya in meella uu baaqi ku yahay meelo laga soo gaabiyey isfidintiisii iyo isballaadhintiisii unbaa lagugu cadday mar hadduu bayaan yahay shardi ma aha mubayinka iyo la caddeeyuhu mubayanka ah inay isku awood yihiin marka halkaasay ka eegayaan aلثaaniya suurada labaad takhsiisu اlkitaabi bisunna kitaabkii cumuumkiisii in la dabro oo lagu dabro sunnada lagu dabro wahuwa kaiirun kan waa badan yaha waa ka u badan haddee kutubtaba iyo qur-aanka iyo adiladaba ku badan sunnadu inay caddayso qur-aanka iطlaaqiisa qaydo oo cumuumkiisa ay khasiisto ijmaalkiisa caddayso ka aayatay اlmiiraaث yuusiikum اllahu iyo walakum nisfu ma taraka aswaajukum oo lagu khasisay ay ka takhsiisi aayatay اlmiiraaث biaxaadiiثi mawaanic اlirti axaadiiثii diidaysay dhaxalka lagu khasiso minha waxaa ka mid a naxnu laa nuuratu maa taraknaahu sadaqa annagu haddaan ambiyo nahay nalama dhaxlo waxaanu ka tagno waa sadaqo yuusiikum اllahu fii wlaadikum jamacaas waxaa galay ee loo idaafeeyey ii sheegee ilaa macrifa maxaan isu ogeyn annahu yacumu waxaa soo galay wlaad اlambiya baa soo galay walakum nifsu maa taraka aswaajikum ilaa aakhirin waxaa soo galay nabi ay xaaskiisu dhimatay ama asagu geeriyooday xaaskiisa dhexlahayaan cumuumka marka waxaa khasay weye lagu khasay inaan ambiyada la dhaxlaynin waxay ka tagaanna uga qafiya waxaa kaloo galay dee aayadda hore aayadla yidhahda mxuu ahaayey ka hadasha furuucdii usuushaba ka hadashay waa aayadda u horraysa yuusikum ullah waxaa gale haddii wiilkii qaatilka ahaa ama aabbihii qaatilka ahaa wixii o dhan baa galaya walaalkii qaatilka ah wa xadii laysa lilqaatili min almiraai shay calaa khilaafin fii sixatihi laakiin waxaa loo badan yahay turuqdiisa marka la fiiro inuu sugan yahay ayib asna inuusan qaatilku waxba ku lahayn cumuumka naska qur'aanigaana waxaa ku muujinayaa inuu yahay waari idan sunnadaa khasistay iyo laa yatawaarau ahlu millatayn ayaddu markay ka hadlaysay dhaxalka labada aayadood ma aysan u bixin diyaanada ruuxa kamaysan hadlin xadiidku wuxuu caddeeyey dadka dhaxlay inay yihiin dad isku diin oo isku milla ah iyo wakayri daalika intaaba waxaan ka ahayn ayib ka xadiii usaama ibnu zayd baa lamida ah, laa yariu اlkaafiru اlmuslima cafwan eh, laa yariu اlkaafiru eh, mxuu ahaa almuslim walaa muslim ayib xadiidka marka wuxuu cadday isaguna inaan muslim muslim muslim iyo gaal isdhexlaynin adaguna dhexli mayso isaguna ku dhexli maayo marka sun bikitaab marka takhsiisu kitaabi bisunna aad bay u badan tahay adiladeedu ee suwarkeedu iyo axaadiiu ah, ku imanaysa athaalia suurada saddexaad takhiisu sunnati sunno la khasiso biha ay bisunna sunno sunno lagu khasiso tanna iyadna suwar badan baa ka yimaado afar ah afar ah baa ka iman sidii kitaabkii oo kale maxaa yeele laba sunno mutawaatiran iskhasisaan in laba aaxaad iskhasisaan id mid aaxaada ay mutawaatir khasisto inuu mutawaatirku aaxaada khasiso afartaas suura ka timaada afartaas suuro ayaa ka timaada athaalia تkhصiiص suنة suن la khasa bha ay bالsuنة kaxadiiثi فيma saqط السamاء cirku wuxuu waraabiyo alcushر toban meelood meel baa ka waajibta waa cumuum marka laga fiiriyo xalin waa ina kusoo maray inay shaaficiyadu ku xambaareen caamun uriida bihi alkhusuuص wadaadana yidhaaheen waa miثaal لqaacidaة ma siiqa لغaرضi la yakunu xujaة fي غayrihi lagu khasiso bxadiiثi laysa فيma duna خhamسaةi أwsuqin صadق ila kaa cumuumkiisa wuxuu keenaya wax walbo roob roobka ku baxo badar ah ama khudaara ama fawaakiha ama raashiin ah in laga rabo zako tobankiiba hal ah ama boqolkiiba toban ah xadiidkana wuxuu yidhi nisaab baa jira oo ilaa shan ritrar wuxuu u gaadho zakaba ma laha kanaa marka ka khaasan oo soo reebaya wakadalika yaqacu takhsiisu takhsiisku waa dhacaa in wax laga soo reebo daliil caama biqowli الnabiyi nabi maxamed qowlkiisa aw ficlihi ama nabiga falki samayntiisa aw taqriirihi kamaa sabaqa sida kusoo hormartay fii anwaaci sunnati sunnada bilowgeeda adilada markuu shee ka soo hadlaayey sunna ficliya taqriiriya qowliya waa kii ka soo hadlay idan mukhasisku wuxuu noqon karaa qowl wuxuu noqon karaa ficil wuxuu noqon karaa taqriir taqriirku marka ama aan dhahno waa qowl dimni ah ama aan dhahno waa ficli dimni ah waynu soo maraye waalcaamu aladii yukhasasu caamka la khasisahayo asaguna bidalika min asunna والcاam اladي يuhaصص caamka la khasisayo bidalika ay bاlqowل والficl والتaqriir oo min الsunaةi sunada ka mida qad yakunu kadalika asaguna sidoo kale inuu noqdaa laga yaabaa bimacnaa isna inuu noqdo ficli taqriiri qowli inuu noqdaa laga yaabaa saasuu wadaadka ka muuqata ظaahir الcibaara laakiin waa cibaara muhima saxna aan ahayn sawaabku waxaa weeye caamku wlka caamka ee la khasisahayo waxa caamka la khasisayo laa yakuunu ilaa qowla caamka la khasisaya almakhsuus aw ilmukhasas shayga la khasisaya laa yakuunu ilaa qowla ama maa yastalzimu اlqowl oon soo maray qaacidadii tarkulistifsaal iyo wixii la halmal ani ku soo maray mukhasiska asagu qowl iyo ficli iyo taqriiri iyo noqon kara laakiin caamka la khasisayo asagu waxaan qowl ahayn ma noqdo ama macno qowl wata marka waxaan ku qasbannahay inaan u celinno wاlcaamu اladii yukhasas bidalika min الsunati qad yakunu kadalika inuu u jeedo qaybihii qaybihii aaxaadi aaxaadi lagu aaxaad aaxaad lagu khasiso mutawaatir mutawaatir lagu khasiso iyagoo isbedelo isweydaarta inuu u jeedo marka waxaa ka muuqata fayakhruju aqsaamu kaiiraة bidarbi isku dhufashada marka waxaa ka soo bixi weeye aqsaam fara badan oo afarta hadda aan kuu sheegaya ayb markaad hadda tidhaahdo mutawaatir mutawaatir lagu khasisay kor baad ka fiirisa haddana aaxaad aaxaad lagu khasisay haddana mutawaatir aaxaad lagu khasisay ama aaxaad mutawaatir lagu khasisay afar baa ka soo baxday afar markaad ka soo saarto kan mukhasiska ah ee mutawaatirka marna aaxaadka ah ficli buu noqon karaa qawli buu noqon karaa taqriiri buu noqon karaa aqsaam baa ka soo bixi ayadaad ku dhufan labiyo toban baa ka soo bixi karta saddex lagu dhufto labiyo toban afar lagu dhifto labaiyo toban yani aqsaan badan baa ka iman karta wey mar waxaad ka eegi xagga sanadka marna waxaad ka eegi nawciyada uu yahay mukhasisku ma ficilba ma qowlba ma taqriirba afartii marka soo horraysay ahayd tawaatur isdhowrahaya iyo aaxaad isdhowrahaya isweydaar oo laba suuro ah ayaad u fiirnaysa aqsaamta kuu sheega waa intaa ma aha inuu u jeedo mukhasaskii mukhasaskii oo caamki ah ayaa wuxuu noqonayaa qowl iyo ficil iyo taqriir buu noqonaya oo ma jeedo wadaadka xataa muxaqiqa hoostu ku qabnaya laakiin intaa hadda uu qabto laftirkeedu ma anfacayso ishkaalka meesha ku jira wa min dalika waxaa ka mid a ah waxyaabaha mukhasasaadka ah aلtakhsiisu bicaadatin caada in lagu khasiso daliilka caamka ah qararahaa salى اllahu alay waslam eg ilaahay uu sugay oo uu fadhiisiiyey ayb caada hadda laga hadlahayo cinda اlusuuliyiin miaal fiicanna ooma keenaane waxaa weeye in bulshadii ay shay ku dhaqanto suuray ku dhaqantay ama waaqacay samaysa oo caadi ka ah agtooda suurada ayada ah waxay hoosgelaysaa daliil caam ah ayay hoosgelaysaa waa fard min afraadi daliilin caam daliil caam oo eh, muxuu ahaay qawli ah oo kitaab iyo sunno ku doonib ha noqdee ayay hoosgelaysaa dadkiina suuradaasi intay ka soo geyeen daliilka caamkaa bay ku dhaqmaan nabiguna yac kama dhihin idan waxaa loo arkayaa suurada ay tahay makhsuusatun min alcaam oo maxaa yeelay saxaabadaa sameeyey oo ku dhaqmay dhaqan bayna u ahayd nebi maxamed oo arkay oo ilaacayna yac kama dhihin idan waa sunna taqriiriya marka caadadu sideeda mukhasa uma ahee waxay mukhasisa ku noqotay biiqraari الnabiyi sal lay slam saasuu kugu raacay wakadalika min dalika waxaa ka mid a ay min almukhasis اlmunfasili waxaa ka mid a altakhsiisu bicaadatin qararaha sal ly sl nabigu ilahay uu qariray taana hadda waa iska masale aan muran lahayn caadadku waa un laba qaybood caadat ashaaric iyo caadat الnaas caadat الnaas inay mukhasiso tahay licumuumi alfaadihim iyo liiطlaaqi alfaadi muqayada tahay masale khilaafiya ma ah caadat الnaas waa mukhasisa waana muqayida licumuumi wa iطlaaqi alfaadihim taas iyadu muran badan kama yaalo qaaciduna nin walbo curfi iyo caado leh waxaa lagu xambaarayaa hadalkiisu calaa curfihi wa caadatihi in badanna taas waynu ka soo sheekayna ila tahay marka caadat الnaasi fi اlwasaaya fi الnuduur fi الطalaaq maxaan ku dhahday iisoo qabo dhaarihi waxoo dhan ba waxaan ku xambaaraynaa caadadoodii waxaana shardi a lafdigaas inaan aan aan xambaaraynen qaydayno ama aan khasino bicaadatin inay caadadu ka horeysay lafdiga iطlaaqiisa ayib caada muqarara saa'idoo jirtay baad lafdi tuurtay lafdigaana waxaa caan u nahay caan ku ah in aad qaabka aan shay kale u isticmaalno aan sheekaasa oola jeedno sidan baa lagu khasay waxaa tiri waxaa wallaahi baa tidhi inaanan maanta raashin cunayn raashiinna markaan inagoo itlaaqinaan ku hadal waxaan u naqaanaa matalan hilibka oo kale ama waxaan u naqaanaa oo kale ama waxaan u naqaanaa bariiska oo kale ninkaa dhaartay ka warrama ee u yaqaanay asaga iyo tolkiib ay u yaqaaneen raashin beriis bas ay u yaqaaneen hadduu ugaali cuna ka warrama waxaan leenaha dhaarti ma jabto mise dhaarti weli ma jabin ma jabin baan leenahay lianna caadatuhum waa maxay itlaaqu raashiin lagu itlaaqo cala albariis sidaa ma tahay marka faa'iidaha kale ugaali maxaad leedihi lam yaxnit baad leedihi waad fahanteen baan u balay marka ictibaaru caadat اnnaas وxaml alfaadihim calayha masale khilaaf ka taagan yaha ma i cinda fuqaha waanaato aad uga dagaalama haddu yidhahdaan iska ilaali weliga cadadaada ha ku xambaarin hadda kahor aniga soo sheegay haddii nin reer iyo nin ree waqooyiya uu ku fataal baa tahay oo kii ree madaxa ninka harsado uu dilo maxaa ku dishan la yidhaahdo oo yidhahdo wuxuu yidhi fataal baa tahay bimacnaa waxaa tahay nin haweenkaiyo ragga isu geeyo ka ganacsada saqajaannimadaas urursaa ma jidaan waxaan ujeeda fata xoolahaad ku ciyaartaa maxaa yeele dad wax yar cuntada la yaala toban kun meesha kaga dhaqaaqday kee gar la siin haya maya kareeqii waa khaldan yahay leanna wuxuu ku xambaaray lafdiga caadadiisi iyo curfigiisu ku xambaaray kanta gar buu ila saga lafdiga xambaaray soo in la weydiiye maaha adu maxaad u delaysaa adugu maada hadlinay moogtahay ninka hadlay reeqoomi reer koonfureed baa hadlay walaweyn ka yimid marka intaadan madax haadhsanin waa inaad weydiiso maxaad ka wadaa la yidhahda waa ifaande maro marka taariskaga too dhayaarada ku dhibin ama caadat shaaric caadatu shaaric waatuu sheekhu ka hadlay oo kuleeyahay ayadna waa lagu khasisahayaa cumuumka waa hadday laakiin tahay caada muqarara caada muqararo xilliga nabi maxamed jirtay nabiguna uu sugay ayb marka waa tii la odhan jiray alcaada almuqaarina lilkhitaab waa mukhasisa waana qaacida usuuliya waa sax weeye amaa midda ka dambaysa caado waa dambe timid dhaqan waa dambe yimid macno waa dambe lafdigii loo isticmaalay lagu xambaari maayo nusuus shaaric amaa bini aadamku mar walbay caadadu isbedesho waa la jaanqaadaynaa waa la socoynaa xagga tafsiirka alfaadooda iyo fahamka waxay u jeedaan amaa shaaricu laguma fasiri karo alfaada shaarica waxaan ka ahayn caada muqaarina muqaarina waxaa looga jeedaa muqarara ahe saabiqa way soo jirtay xilliguu nasku imanayana way jirtay sharciguna ma bedelin taasi waa lagu fasirhayaa nusuusta ayb haddii eh, ay timaado caado muxtamil ah inay tahay saabiqo muqaarina linas iyo inay tahay mutaakhira ay timaadana waa la tuuraya laa tuctabar waxaan baaqi ku noqonaynaa calaa cumuumi annasi waاdaliil lannu ixtimaal looga tegi maayo asal muqarar oo ah iطlaaqa naska iyo cumuumkiisa intaasuu sheekh ujeeda iskaga tagno wakada waxaa la mida oo lagu khasisay naska caamkaha idaa qararahaa ijmaacun caadada hadduu ijmaacu ila waa daliil asaguba xujo eh hadduu sugo ayadna waa lagu khasisahaya wa takhsiisu lkitaabi wsunnati bilijmac baa ka mid a mukhasaadka waxaa ka mid a kitaabka iyo sunnadaba in lagu khasiso bilijmaac wa huwa fi lxaqiiqati takhsiiska ijmaaca lagu khasisay sunnada kitaabkuna xaqiiqa ahaan waa takhsiisun bisanad اlijmaaci laa binafsi اlijmac laabuda lilijmaaci min mustanad baad soo marteen mustanadka ama aan garanno ama yaanan garanin meeluu cuskan yahay waa inuu jiro ayb marka markaan leenahay aayadda iyo xadiidka ijmac baa lagu khasisay macnaheedu waa maxay mustanadka daliilka ijmaaca ayaa khasisahaya laakiin daliilka iyo amaarada na tusaysa daliilka asaga waa ijmaaca ijmac marku waa madinna lilwaصف الxaqiiqiyi oo mukhasiska ah oo daliilka qarsoona saasay u jeedaan waana sida uu sheekhu istilmaamay u badanya usuuliyiintu <clears throat> wanaxwu dalika ma fiicnayn in qaabka u cabiro yani waxaa la mida yani inuu miaalkaas miaalka uu yidhi waxaa kitaabkii sunnada ijmac baa lagu khasisahaya waxaanu oga jeedna xaqiiqa ahaan mustanadka iyo sanadka ijmaaca mukhasis eh ijmaacu qudhigii ma aha min dalika yaa ku ficnaan lahayd ama wa minhu oo kale wanaxwu dalika waxay u eg tahay wax soo socday oo miaal ka soo sheegay inuu kusii qabanayo wاladiina yarmuuna almuxsanaat khusa cumuumka de almuxsanaat baa meesha ku jira wاladiinana kusii jirta waa ujeedaan ayib khusa waxaa lagu khasay bilijmaaci ijmaac sababkii calaa cafwan calaa tasniifi tansiifi cuquubat اlcabd ayb waxaa lagu khasisay ijmaaca culamada ay ku ijmaaceen in addoonka markuu zinaysto lagu dhufanayo konton ila wuu soo gelaya waladiinu ku jira addoonku waladiina yarmuuna almuxsanaat xaggana uma lemt biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda ayb ayaa laisku ogaa haddii asaga uu zinaystana maxaa laisku ogaa in lagu dhufto boqol cumuumka cumuumka marka naska aayadda la fiiriyo laakiin konton marka maxaa lagu ijmaacay waxaa lagu ijmaacay in cuquubat اlcabdi nus laga dhigahayo wa fiihi nadar buuri in la yidhaahdo aayaddan ijmac baa lagu khasisay nadar baa ku jira wuxuu nadarkana ka imanayaa waxaa muxtamila in la yidhahdo aayadda waxaa lagu khasisay qiyaas qiyaas baa lagu khasisay lanna aayaddan iyadu waa caama suurat nuur aayaddii suurat الnisaa ee ka hadlaysay addoommaha dhadiga imaaga ka hadlaysay fa calayhinna nisfu maa cala almuxsanaat min alcadaab dumarkii addoommaha waxaa la yidhi gabdhaha xaraa'irta wuxuu ku dhaca nuskiibaa ku dhici kadib addoonkii ayaan oga qiyaas qadanaynaa addoonta bijaamici ariqi addoon baa zinaystay addoontii nasku muxuu yidhi halgu dhufto nisf maca almuxsan min alcadaab ha lagu dhufto oo ah konton ah addoontii haddii konton lagu dhufanayo addoonkuna waa lamida konton lagu dhufto taa marka waa qiyaas iyo maqiis iyo maqiis calayhi saxa alqiyaas cala الnas اlmansuus alqiyaas cala الnas اlkhaas wey fi suurati الnisa ayadoo halkaa inoo taallo addoon aan ogaanay in konton lagu dhufan qiyaasan cala alamati ayaa waxaan u nimid masalatu اlqadf masalatu اlqadf baan u nimid addoon qaadifaa yimid waxaan le addoonka qaadifka waxaa lagu dhufanayaa afartan qiyaasan calaa kontonkii lagu dhufanaya fii baab الzina marka mar hadduu ixtimaalkaa waarid yahay qiyaas calaa qiyaasa dhiba ma laha ama asalka aad ama suuradaasi hore ee maqiisada ah aad dhibma ma lehe kaas inuu yahaa dhici kartuu oon la dhihin ijmac aan la aadin ixtimaalkasaasuu ku yidhi wadaadku wa fiihi nadar marka ayaddu waa makhsuusatun fii mxua qadiyat اlcabdi bilqiyaas baa ka fiican la yidhaahdo waa bilijmac saasuu wadaad ku yidhi waa fiihi nadar ku yidhi ya waad cagsiday sheekh irshaad waad cagsiday zinadaa boqole qadafku siddeetan buu ahaa saasaan u malayn suusaa maahayn ta hadda waa qadafkii tamaaniya jaldis waa qadafkii ma aha Ah, suuraة الnuur qadafkay ka hadashay meesha ayada saasaan mooday oo ah waladiina iyadoo dukuur baa laga hadlaya ayagu mog haween hadda inaan baab kale usoo ilxaqina mooyeen lafdiga ma soo gelayo mhm ijmac baa la gooriyey ay ka niqaasheen ijmac daahariye ka niqaasheen shanqidana aad u cadhsado waqti ku bixiyey kitaabkiisa adwaaga ayaa jira aan iskaga soconno waxaa ka dhib yar in la yidhahdo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanu idaa nuudiya lisalaati min yowm اljumcati fascaw ila dikr illah ijmaca suurada ku cad waxaa weeye takhsiisu nasi takhsiisu kitaabi kitaabi wa sunnati suuradaas misaalkaasa kaga fiican idaa nuudiya lisalaati min yowm اljumcati fascaw ila dikr illah cumuumka aayadda waa maxay lab iyo dhadeg xor iyo adoon inay laga rabo xukumka asaga waajib ku yahay fakhusa biاlijmaaci alcabdu wاlmarأatu haweeney iyo adoon jumca kuma waajibto bilijmac marka ijmaca mukhasiska a ah, miaalkaasa kaga fiican midka uu sheekhu hadda yidhi waa nadar aan ka socon wayukhasu waa la khasisaa cumuumkii bifaxw اlkhiطaab wakadalika bilaxni اlkhiطaab faxw اlkhiطaab waa mafhuum mukhalafa mafhuum اmuwaafaqa cafwan alwlawi alawlawi waa lagu khasisahayaa wey daliilka caamkaa wbidaliili اkhitaabi mafhuum mukhaalafiina waa lagu khasisahayaa wamalahu asxaabuna haddaad maqasho birmaawe oo kale asxaabuna lagu iska duwaya waa masalo usan taageersanayn ma taageersano waxay sheegeen wey saaxiibada iyo markuu asagu taageersan yahay ma dhahayo asxaabuna iyo waa asagaa tabaninhaya nin aniga yidhi waaa l dad iska reeb wamahalu asxaabuna asxaabta waxay ku mithaaliyeen takhsiisu alcumuumi bifaxwa alkhitaabi wa bilaxni alkhitaab wa bidaliil alkhitaabi wixii la halmaala bxadiiثi ida balغa اlmaءu qolatayn lam yaxmil اlkhabثa xadiidka muxuu keenayaa biyuhu hadday qolatayn gaadhaan lam yamal lam yaxmil alkhabثa ma nijaasoobo cumuumkiisu waa maxay almaau idaa balaqa qolatayn lam yaxmil اlkhabث ama ha doorsoomo amaysan doorsoomin biyuhu marba hadday qollateen gaadhaan ma nijaasoban taayara aw lam yataayar umuumkaasa ku jira cumuumkaasaa ku jira ayb mafhuul mukhaalafa ku jira waa maxay biyuhu hadday qollateen ka yar yihiin way nijaasoobayaan ayaa ku jira taayara am lam yataayar saasuu xadiidku u kala qaybiyey hawshiisi khusa cumuumka waxaa lagu khasiyay bixadiii almaau laa yunajisuhu shayءu ila ma galaba calى طacmihi aw lownihi aw riixihi waa xadiid daciifa lakin macnihiisu waa mujmac calayh ayib waxaase ka fiican xadidka abi saciid in la yidhahdo almaau طuhuurun laa yunajisu shay oo isagu saxiixa fi sunan ad garanaysaan ayib kaasaa ka roon dhib ma laha wuxuu yidhi sheekhu marka u yidhi wuxuu u yidhi ma aha in la yidhaahdo laga dhigo min baabi mafhuul mukhaalafa laga dhigo iyo faxwa alkhitaab ma ahee wuxuu asxaabana ugu tiri wuxuu u arkaa inuu yahay laba caam oo tacaaruday khaasun min wajhin wa caamun min wajhin oo iska hor yimid kan waa caam min wejhin kanna waa caam min wejhin kan waa khaas min wejhin kanna waa khaas min wejhin marka caamayni tacaarada cumuumkii iyo khusuuskii wejhigaha oo iska hor yimid buu u arka asagu saa darteed bu marka asxaabuna ugu rixa iyagaa ka dhigay buu hi miaal oga dhigay التkhsiiص بفaxوى الkhiطaabi وبdayl الkhiطاab ayb oo maxaa jira kan dambe muxuu caam ku yahay xadiidkan dambe almaau uhuur laa yunajisu shay markaad tidhaahdo muxuu caam ku yahay biyuu qolatayn dhanna kuwii ka badnaa kuwii ka yaraa caam buu ku yahay muxuu khaas ku yahay asagu markay nijaasoobaan markay cafan isbedelaan baan rabaa cinda taayur biyihi waa nijaasa khaas buu dhanka ka yahay intay doona hala ekaadaani xagga kale caam buu ka waa maxay qolatayn ama ha noqdo ama ha ka bato ama ha ka yaraado ma nijaasoobay ilaa bitaqayur wa caamu min wajhin wa khaasun min wajhin kii hore asagu muxuu ahaa cumuum baa ku jiray xagga biyuhu hadday qolatayn gaadhaan intay ama ka bataan weligood ma nijaasoobhayaan ayuu asagu camimay khusuus baa kaga jira dhanka ah hadday cafwan hadday qolatayn ka yar yihiin ayb marka saasay iskaga hor yimaadeen buu asagu u arkaa wadaadku caamu min wajhin khaasun min wajhin buu u arkaa oo gooni u sheegi doona laakiin miaalka fiican ee lagu misaaliyo takhsiis bimafhuum cafwan faxw اlkhiaab aw daliil khiaab oo kale xadiidkii baa ka mida lay lwaajidi dulmun yuxilu cirdah wacuquubatah ninka wax heli kara ee xaggana xaqi lagu lahaa mermeriya bixin waaya waa dulmi dulmigaasoo bannaynaya cirdigiisii oo in wax laga sheegoo lacaaya ah iyo in la ciqaaboo xadhig iyo jeel la dhiga ah xadiidka waa caam ma kala qaadin waalid walaal eeddadaa iyo awoga midnaba layulwaajid aabbaha baad xoola ku yeelatay hooyada baad ku yeelatay ayadoo hayso oo ku siin karta waalidku wii bixin karu ku mermeeriyey xadiidku muxuu yidhi duqu waa daalim ha la yidhaahdo haddii la keri waayona bangaan ha la geeyo xadidka laga fahmay cumuumkiisa layulwaajid dulmun yuxilu cirdahu wa idan cumuumka waxaan ku khasisaynaa bifaxwa alkhitaab min qwlihi tacaalى falaa taqul lahuma ufin walaa tanharuma idan maxaan ka fahnay halkaas ufin waxaad tidhahdeen waxaa ku jira mafhuum muwaafaqo ama faxwa alkhiطaab awlawi ah bimacnaa waa maxay hadhibin uf iska badaaye saaha u agmarin baalkooda iyo agtooda sagarhkooda daqsiha iska ilaali in la dhiboo la garaacoo la caayana waa maxay oo dulmigii iyo xadgudubkii idahay uu diidanaa faxw khiaab diidanaa wey idan xadiidkii maطlulaniy ama laylwaaji waa makhsuusun bifaxw khiaab miaalkaasaa iskaga tagno waxaa kaloo taksiisku ku yimaadaa bilaxna اlkhiaab buu ku yimaadaa waa lamid hadee amilada hore aad soo marteen o kale umbad ka dhigaysaan wabilqiyaasi buu ku yimaadaa taksiisku jaliyan kana aw khafiyan alqiyaas aljali wuu soo socdaaye qiyaaska jeliga tacaariif badan baa lagu sheegaa alqiyaas aljali waa qiyaas alcila walkhafiguna waa qiyaas shabax niman qaabkaas u kala qaadeen qole waxay dhahe alqiyaas aljali waxaa weeye qiyaaska maxaan ku dhahdaayey e, qadaa lqaadi hadduu khilaafa la duminayo la burinayo alladii yunqadu mxuu ah bisababihi xukmu اlqaadi midka asagoo khafigaana waa midka ruuxa loogu cudurdaariya xukumkiisi qadiisa aan lagu duminayn nima waxay dheen khafigu waa midka mukhtalafka ah qaciguna waa midka cafwan jeliguna waa midka qaciga ee mutafaqah calaa yati xaal sawaabku waxaa weeye qiyaasku sawaabun kaana jaliyan aw khafiyan waa mukhasis licumi اlkitaabi wasunna maxaa yeelay daliil ma yahmsan ma awe hawshu hadduu daliil noqdo sawaabun jala aw khafa maxaan leenahay waa mukhasis wey ayib jalya aw khafya waa mukhasis wa bilqiyaasi baa lagu khasahaya jaliyan kana aw khafiyan kanisfi fii xadi zani lilcabdi zani cafwan fii xadi zina lilcabdi zani haddaynu soo marayn in nis looga dhigo addoonka zinaystay xadkii zinada ee boqolka ahaa qiyaasan asagoo addoonka looga qiyaas qaatay cala alamati almansuusati fii suurati الnisa faqad khusa waxaa la gooni yeelay cumuumu qowlihi tacaala wazani الزانية والزاني baa la khaas yeela wey ila halkaas cumum ku jira asaga marka loo firay adoonkii bغayr الcabd والأmةi laakiin alأmة bالnas laakiin adoontu nas bay ku baxday iyado oy kaga baxday suuraة الnuur nas bay kaga baxday ayada ku yimid oo fii suuraة النisاء adoonkuna wuxuu kaga baxay xadkii suuraة الnuur lagu sheegay qiyaasan calى أkhtihi oo fii suuraة النisاء fargu iska koobay wاlcabd wuxuu ku baxay bilqiyaasi buu kaga baxay isagoon qiyaas buu ku tagahaya ومذهب الراوي hadda intaa markuu sheekhu kuu soo sheegay التkhصiiصu تkhصiiص الkitaabi bاlkitaab بأnwaacihi تkhصiiص الkitaabi bالsuنة بأnwaacihi تkhصiiص الsuنaةi bالsuنة بأnwaaciha uu soo dhammeeyey takhsiisu alkitaabi wasunnati bicaadatin inkastoo tan caadada markay marayaan usuuliyiintu ay sunnada un ka hadlaan oy dhahaan waa un sunnadu khasisay qur-aanka ma khasisa ay yidhahdaan ka soco dhib ma laha ijmaacii intuba kuusoo sheegay faxwa alkhitaab qiyaaskii hadda wuxuu u gudbay waxyaaba aan mukhasisaad noqon karin waxyaaba dadka qaarkood ay ku khaldameenoo usuuliyiin badanna ay ku tageen oo khalad wadaadku u arko inay khata tahay ayib siduu sheegayna badankeed masaa'ilku waa sida uu u sheegay wamadhab raawi waa lsku hayaa laakiin sida raaj haddii la helo way jirtaa haddii la helo waa saliim laakiin amaliyadeeda lagu dagaalama maadaama miaal xaya u waayay uu iskaga tagay sheekhu kitaabku waa mukhtasar inkastuu kitaabtu wax badan dheer yahay wa madhab raawi raawiga madhabkiisu xadiidka ninkii wariyey wuxuu qabo wa madhab raawi kii warinaya lilcumuum cumuumka warinaya madhabkiisu laa yukhasisu caamkii uu wariye ma khasisahayo may wuxuu u jeedaa wadaadku in kitaabku sunada khasisu ujeedaa sosa wa ujeedo taa ma soo sheegin sheekh ah, saasuu ujeeda anaa fahmaye ah, wuxuu u socdaan garanhaya mm, wuxuu ujeedaa in kitaabku u noqdo mukhasis ah, sunaduna ay caamo noqoto soo sidaa ma aha war dhamaad waya iskaga tagno miaal wuu jiraa iyo ma jiraa lagu dagaalam saasuu oga tegay wadaadku ya imaam shaafic laftirkiis waa laga so diidan yahay laakiin dhibab ma laha laakiin zarkashina eh, eh, wuu soo guray inuu kaa waxaa weeye waa mafaahiimtii mafaahiimtii wey ee asagu nasbu wadaad ku rabaa manduuqu raadin baa marinaya wamadhab الraawi lilcumuum cumuumka ninka wariyey laa yukhasisu madhabkiisu ma khasisayo caamka u wariye walow kaana saxaabiyan ba allah ka dhigo saxaabiyan ba allah ka dhigo ayb saasuu sheekhu ujeedaa waxay ku miaaliyaan maalan maxaa yeelay lafdiga caamka ah in idlaaqiisa iyo cumuumkiisa lagu xambaaro waa asal waana daliil xuja ah in ijtihaadka raawiga iyo saxaabiga iyo taabicigan lagu khasisahayo walow kaana saxaabiyanta wuxuu ku hoosgelinaya wadaadda waxay howsha ku gooni yeelaan saxaabada oo masale khilaafka waxay dheheen markaan leenahay madhab raawi waa mukhasis aw hayru mukhasis khilaafku waa qaasirun fi saxaaba waa inuu yahay saxaabi ama dadka ka dambeeyey tawiilkaa iskaga batay iyo howlaha ma ka dhegaysanan niman baa yidhi waadana waxay leeyihiin xataa taabiciintaa soo gelay madhab raawi waa caam yacuumu الصaxaabata wahayrahum saassu marka saasu walow kaana saxaabiyan kuu yidhi tii asalkaayd buu kaaga dhiga qaaya ahaan si aad u ogaato kakaleba inuu soo hoosgelayo waxay ku miaaliyaan xadiidkii ibn cabaasba waxaa laga wariyaa inuu qabay haweenaydu hadday ridowda inaan la dilaynin waa la xabisi waa un la karbaashi waa la garaaci gaalnimada ka noqo baa lagu hayn ilaa ay islaanto ama ay dhimatana jagtaan baa lagu haynaya garaacaas xabsina way ku jiraysa laakiin la dili maayo buuri saasaa laga soo guuriyaa inkastoo wadaado badan daciifiyaan wadaadana xanafiyana ay sugaan kadib xadiidka asagaa wariya man badela diinahu faqtuluuh xadiidka cumuumka keenaya asagaa warsha wa madhabhuna waa mukhaalifun lilcumuumi اladii rawaa cumuumku wariyey buu khilaafsan yahay marka madhabka ibn cabaas maku khasisaynaa cumuumkii xadiikiisa ma ohanayna man badla diinahu faqtuluuhu waa khaasun bاrijaal aladiina اrtaduu ma huwa اlmukhasis waxaan leenahay waa madhab الraawi oo ibn cabaas ah saas ujeeda wadaadku ka mukhasis ma aha ibn cabaas xataa hadday ka sugnaatana ma caddo inuu asagu u arkahayo haweenku inaysan gelin cumuumka waxaa dhici karta inuu u arko man ila wadaaddaa qaba waxay ku dhacdaa dukuurta inuusan takhsiisba la imanin baa dhici karta u arkaba inuu caamun uriida bihi oo u arka man badela dirmantaasi waa tuطlaqu cala alcaaqil weliba dakaran wa unhaa cinda aljumhuur lakin wadaadda waxay ku dhacaysaa dukuurta keliya ka jamci dukuur bay la mid tahay niman baa yidhi inuu marka imaamku luqawi ahay saa qabaa dhici karta marka mar hadday ixtimaalaadku ay mxuu ahaay ay siman yihiin lama odhan karo nukhasisu bimadhab الraawi madhab madhabkiisa cadday horta madhabkiisa muxuu yahay ma cadamu dukhuuli اlinaaثi fii man baa mise cumuumkabay soo gelin baa daliilka asaalatanba ayib way galeen cafwan way galeen wuu ka saaray miya biijtihaadin ayib taa markaa siduu sheekhu sheegay w sax ma aha in nas lagaga tago biijtihaadi raawin aw bifatwaah masale labaad walaa caطfu اlcaami cala اlkhaas daliil caam ah oo lagu eh, cadfay daliil khaas ah caamkii baa dambeeya la soco hadda caamkii ayaa dambeeya khaaskii baana horeeya waa cas masaladii aad xalay soo marteen de xalay aan soo marna waxay ahayd in caamku uu horeeyo khaaskuna dambeeyo oo wuxuu ahaa caطful alkhaasi calى alcaam buu ahaa xalay laa yuqtalu muslimu bikaafirin walaa duu cahdin fii cadi baad ku soo marteen maslada ku dagaalem xanafiye iyo shaaficiya hunaa waa cagsigeed masaa'ida hadda sheekhu uu ka hadlay u baraarujiyey kutubta usuulka ku arki maysa ilaa naadiran kutub اlusuul inaad ku aragto waa naadir xataa muawalaadka xataa muawalaadka alimaam اlqaraafi oo ragga fanigan baa mxuu aha ku dul wareega ah nin asaga kaga fiicanna usuulka anu aqaan sideedo ma ogi aniga aqoontayda gaaban wamaca daalika kitaabka dhan lama jeed kuma keeni masaladaas kitaabka dhan laba mujaladka ah kuma keenin galabta intaan rogo dhan walba kuma arag kolle waa dhici kartaa inay meel iga dhuumatay taajidin subki baa jamci jamcaba ku sheegay zarkashi markuu sharxay wuxuu yihi wahaadihi mas'alatun hariiba qalla maa tudkar fii kutub اlusul tashriif lmasaamic waa runtii marka kitaabkan aragteen imtixaanka intaa la eg kutub lwaaweyn <laughs> masaa'ila lagu sheegin usuli uu sheegaa oo waxaan u maagnay asagoo hadda sharx khaasaba ah lahayn oo iska dhib badan kitaabku haddana masaa'ilku sheegay waa masaa'il ninkii asagu barta ama dul masale usulfiqo ka maqan ay iska yarta ilaa naadiran marka walaa caطfu caami cala alkhaasna mukhasis ma aha wey ma khasisahayo amilada lagu miaalay waxaa weeye qowluhu tacala bay ku miaaleen wadaaduhu suura suuratu طalaaq walaati yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum amilo badan bay leedahay ragga shaaficida u horrey ninka sheegay abubakr alkafaal ashaashi iyo kitaabkiisa usulfiqa ku sheegay iyo sharuxu ku sharxay risaalada imaam shaafici awalu man nabaha cala almasl asagu ahaa kadibna ninka kitaabkaa ah helan wuu arkaa masle ninkaan helinna ma arka haddi ku hoos marka eh, xanafiyadii dambe mutaakhrintana waa qaateen kutubtooda wadaadka hadda eh, shaashi shaashigan dambe xanafiga usuushiisa maslada way ku taallaa eh, marka walaa i yaisna min almaxid min nisaa'ikum in irtabtum facidatuna alaa ashhur walaa i lam yaxid idan maxaa laga soo hadlay haween dumarkii dhiigga helayey iyo kuwa aan helaynin ama dhiig gaadhin ama ka quustay oo ku cidda tirsanhaya aa ashhur markaasa waxaa la yidhi wulaat اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ayb marka wulaat amaali ajaluhuna amaashi eh, waxaa soo galay wulaat اlaxmaal waxaa soo gelaya mid laga dhintay mid la furay intaba sooma so waa caam ma ku khaas yeelaynaa wixii ka horreeyey hadda maxaa horey walaa caطfu اlcaami cala alkhaas khaas baa hor maray walaa yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna ثalaaثu ashhuri walaa in lam yaxidna kadib waxaa la yidhi wulaat اlaxmaali wawlaat اlamaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna idan wulaat اlaxmaali waa caam caamkan wuxuu ku cadfan yahay khaas ka horeeyey oo haweenka khaaska ee laga soo hadlay ma haween la furaybaa ma haween la furayba ma kuwo laga dhintayba intuba waa waxaa soo galay muطalaqaad inay yihiin iyo inay yihiin mutawafa canha zawjuha intuu way soo galeen laakiin aayaddan waxay ku caddaysaa iyadu waa caam marka marka ma dhahaynaa maadaama u horeeyey khaas aayaddan dambe caam waxay ku tahay islaan laga dhintaan raba cafwayaana khaldin aayaddan waxay caam ku tahay islaan laga dhintay iyo mid la furayba aayaddii ku horeysana waxay ka soo hadlaysaa haweeney la furay khaas baa horeeyo oo furitaan ah yaa ayuha nabiyu idaa alaqtum inaysaa soo socotaalaaq baa laga soo hadlaya si uu soo socday alaaq khaasa oo haweeney la furay ciddada looga soo hadlahayey oo mualaqa laga soo hadlahaya waxaa timid wawulaat laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna cumuumka marka ayadda macmuumaba ku jira ma dhahaynaa waxaa laga hadlayaa wawlaat alaxmaali waxay ka hadlaysaa wawlaat alaxmaali ay yilmuطalaqaati alxawaamil takhsiisan bilkhaasi اladii qablaha ila muطalaqa laga soo hadlayay kadibna wulaat اlaxmaali baa la yidhi oo lagu cadfay marka waa caamun macطuufun calىa khaas culummaduna aayaddan waxay yidhaahdeen wa wulaat اlaxmaali waxaa soo gelaya gabadhi laga dhintay oo uurka lahayd iyo tii la fure uurka lahayd kulli ciddadoodu waxay ku dhammaanaysaa biwadci اlxamli inay dhasho aayadda ka horeysana waxay ka soo hadlaysay mualaqa khaas ah bay ka soo hadlaysay ooma bixin mutawafa canha zawjaha xugum khaasa oo fi lmualaqaati ku saabsan idan marka waxaan leenahay ma dhahaynaa maadaama mualaqa laga soo hadlahayay caamkan dambe iyo uulaati yunkusirine iyo axmaasha midna yunkusirin waxaa loo jeeda ay ay lmualaqaati alxawaamil kuwa la furay oo uurka leh waxay ku cidi tirsanhayaan biwadci اlxamli sida kuwa la furay een dhiig hele ugu ciddi tirsanhayeen bilashhur alaaq ba laga soo hadlay wadaadu aayadda alaaq un ku geey xamli hala imani meesha hee ciddat اlwafaa hala imani ma dhahayna maya maxaa yeelay caطfu اlcaami calى اlkhaasi laa yukhasisuhu kadalika caطfu اlkhaasi calى اlcaami laa yukhasisuhu tawaad soo marteen caطfu khaasin calى caamin laa yukhasis hunaana waa maxay waa cadfu caamin calaa khaasin laa yukhasis maslada iyo masail badan ba ku sheegeen wadaaduu aan iskaga tagno inaad un fahanteen baan u malay wax hadda looga jeedo mualaqa laga soo hadlayo kadibna waxaa yimid lafdi yacumu almualaqata walmutafa canha zawjuha lafdigan dambe marka caamka ee xawaamisha ku saabsan ku khasisi mayno alaaqii soo socda ku khasisi mayno wey wala damiiru lcaayadu calaa bacdi alcaam damiirka u laabanaya calaa bacdi alcaamna laa yukhasis laa yukhasis isaguna takhsiis ma keeno masladan labtirkeedu waxaynu ku marnay markaan maraynay cafu khaasan calaa caam taqsiim markaan maraynay waanu soo sheegnay ka miaal ahaan laakiin wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusina alaaa quru say u socoto wa bacuulatuhunna damiir baa la celiyay wabacuulatuhunna gabdhihii la furay damiirkan wuxuu u laabanaya rajciyaad cali waa inaga soo sheegnay haddaba damiirka maadaama u laabtay ilaa bacdi afraad alcaam oo haweenkii wاlmuطalaqaat waxaa soo galay rajciyadii iyo baa'inadiiba kadibna waxaa imid damiir u laabanaya nooc ka mid a muطalaqaadka oo rajciyada ah mar haddii damiirkan uu khaas noqday caamkii hore asna ma dhahaynaa ma dhahaynaa asaguna waa khaas oo waa caamun uriida bilkhusuus oo bidaliil adamiir alkhaas lianna asl waxaa weeye muطaabaqaة اlmufasiri wاlmufasar in fasiraha iyo la fasiro iswaafaqaan damiirku marjiciisi asagu waan isdaboolaan wabucuulatuna wuxuu u laabanayaa muطalaqaadkii lasoo furay wuxuuna khuseeyaa rajciyaadki oo khaas oo ka mida nooc min almuطalaqaat ah marka damiirkii wala damiir اlcaa'idu calىa bacضi اlcaamna laa yukhasis weeye maxaa yeelay afraadi caamka mid ka midun baa la sheegay xugum asaga gooni dartii baan loo carabka loogu dhuftay waad oanoo kudhun bay ka mid tahay ardadan oo dhanba nin walba caagad biyaa u dhiib oo maxamedna u dhiib horaan maxaan idhi ardadoo dhan maxamed waa ku jiray si wadaadka miskiinkan aan looga boodin ama lama yaqaanay waxaa ninkaana gooni ha loo ogaado hawshan baan sii xoojiyey mooyeene kama saarin xukumkii hore caamkaa intaasay marka jumhuurta ku garleh wadaadda qaba waa mukhasis ayib masale walba kuu sheegayo wadaaddo badan oo suuliyaha dhanka dhan kala taagan hadda laakiin faahfaahinteeda kama gaadhna aan ka soconno qaabka hadda uu ka cabira sheekhu si ka caamsan baa qaacida loo dhigaa oo waxaa loo dhigaa taciib اlcaam tacqiib caamka in laga dabageeyo lagala cidhbeeyo bima yakhtasu bibacdihi bima yakhtasu bibacdihi hal yukhasishu aw la saasaa la yidhahda tacqiib bima yakhtasu bibacdihi caamka oo laga dabageeyo caamka barhkii wax ku gooni ah hal yukhasisuhu aw laa damiirkuna waa maxaa dee وبعض أفrاad الcاam marka تacقiib الcaami bma yktaص bbacضihi hal yukhaص aw laba laga cabira waxaa ka mid infiruu khفاaفa وثiqاalا وjaahiduu بأmwaaliكum وأنfusiكum baa lyidhi infiruu khفاaفa وثiqاala cumuumka aayadda waxaa ku jira ila damiirkaasna cumuum ba suu keenhaya waa niga soo maray jumuucdu iyo damaairtooduba nag soo mar ina isku baab infiruu khifaafan waiqaalan baa la yidhi hor waxaa soo galay addoommadii iyo ah, axraartiiba waa soo wada galeen alcabiid walaxraar kadibna waxaa yimid wajaahiduu biamwaalikum baa la yidhi wajaahiduu biamwaalikum waxay tusaysaa in laga hadlayay axraar lanna addoonku maalba ma laha waa calaa madhabina la socda hadda qaybtan dambe wajaahiduu biamwaalikum waxayna tustay cumuumkii hore in rag laga hadlay ma dhahayna mise ma dhahayn laga hadlayay mxuuahaa eh, axraar dadka xorta ahaa lianna addoonku maalba ma laha asagu u madax bannaanya oo ku jihaado ayib meelo badan ba adigu geliyaan cabdigu addoonku waa makhsuus min alcumuum infiruu khiban wahiqaalan wadaada odhanaya li bidaliili qowlihi tacaala bacda alcaam wajaahiduu biamwaalikum lianna alcabda laa maala lahu marka wadaadadaa sidaa qaba qowluhu tacaala markaad maraysa manhaajka liladiina yuluuna min nisaa'ihim tarabusa arbacati ashhurin fain fauu fain allaha afuur raxim wadaadaa gelinaya oo u deliishaday dimiga gaalka dimiga ee yuhuudiga ama nasraaniga inaan ilaagiisu asaxaynin limaada liladiina wuu soo galay gaal iyo islaamba yuluuna min nisaa'ihim tarabusa arbacata ashhurin waa soo galay laakiin qariinaa timid lagu saarahayo fain fauu fain allaha afuur raxim wallahu laa yakfir lilkaafir wlmushrik bay yidhahdeen tan dambe fain faa-u fa in allah kafuuru raxiim raxmadan iyo naxariistan iyo khufraanku wuxuu u laabanayaa ilaa bacdi afraad liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tii hadda aan kuu sheegay marka tacqiibu alcaami bima yakhtasu bibacdihi hal mxuu ahaa yukhasisuhu aw la amilo badan bay geliyaan culamadu lakin iskaga tagno sheekhu wuxuu yihi oo kale walaa dikru bacda afraad اlcumuum walaa dikru bacda afraad اlcumuum caamkii afraadiisa barhkood carabka in lagu dhajiyana takhsiis ma keeno waa meeshay dhihi jireen usuuliyiintu atansiisu bidikri laa yaqtadi atasiis atansiis bidikr yacni tansiis in carabka lagu dhajiyo afraadda caamka mid ka mida ah xugum loo sheego keeni mayso asagu inuu xukumka gooni la yahay tii weeye wayna ku badan tahay dee nusuustii adilada waxaa ka mid a ah, ayuma ihaabin dubiqa faqad ahur idaa dubiqa liihaabu faqad ahur xadii badan baa ku timid xadiis badan ayaa ku timid kadibna axaadiid badan sida xadiidkii maymuuna ama eh, ridi ka dhimatay mawlaatu maymuuna ka dhimatay markuu nabigu yuri maad qaadataan ood haraggeediiyo dheebsataan waxay dhn nab inahaa meyta nebigu wuxuu uhi inamaa xurima min almeytati akluha meytada waxaa uun la xarimay cunitaankeedee lama diidin in la dheebsado haraggeeda iyo saanteeda hadalkaa nabigu wuxuu ishaaray meytadu markay neefkii xalaal kuu ahaa markuu noolaa ayaa markuu dhinto xaaraan kaa noqon kadibna haragiisa aad ka dabategi kartaayo aada magdisan kartaa laakiin neef markuu noolaaba xaaraan ahaa hadduu dhintay lud iyo laf iyo saan iyo so midnaba lama agmari kara ka muuqato inamaa xurima min almeytati akluha idan wa tacqiib اlcaami bima yakhtasu bibacdihi hal yukhasisuhu inamaa xurima meyt akl wuxuu khuseeya xoolaha makuwa lacmiga ah xadiidkan qaybtan dambe inamaa xurima meelmeytati akla wuxuu khuseeyaa xoolaha hilibkooda la cuno kuwaasaa markay dhintaan hilibkooda xaaraan kaa yahay haragoodana la magdisan karaa waa khaas xadiidka horena wuxuu ahaa caam ayumaa ihaabin dubiqa faqad ahur idaa dubiqa liihaabu faqad ahur dibaaquhaa ahuuruhaa marka xadiidku lafdiguna waa caam kan dambana wuxuu ka hadlayaa khaas buu ka hadlaya marka khusuuska intaan qaadno ma ku khasisaynaa cumuumka hore taasuu ka hadlaya walaa dikru ayb abu thawr baa qaba marka in lasu khasiso atansiis bibacdi afraad alcaami biاlxukmi yukhasisu abu thawr baa qaba loo tiriya iyo wadaada kale waxaa ka mid a ah xadiidka caanka ah, xadiidu cali jucilad liil ardu kullaha masjidan wa tahuura waa caam dhulka waxaa layga dhigay masjid waxaa layga dhigay tahuur aan ku gebagabayston ku weyse qaato haddii biyo la waayo xadiid kalea yimid ama riwaayo kale wa jucilad lii turbatuha turbatuha aturba waa maxay waa fardi min araad اardi wey min afraadi اlarض ayadii baana xukunkii caamkaa lagu dhejiyey wajucilat lii turbatuhaa ahuuran marka ma dhahaynaa xadiidkii hore ahaa ardi sheegahayay waa caamun uriida bilkhusuusi waxaa loo jeedaa siigada iyo carada iyo boodhkaasa loo jeedaa ee dhulkoo la dhooma jeedo marka labada xadiisna waa qawaacidda waa amilada qaacidada wey sawaabkuna waxaa weeye ihtimaam iyo ixtiraam baa ku jiraaba mooyeene sheegidda fardiga gooni loo sheegay keeni maayo xukumkii asaga in lagu gooni yeelo wlalcaamu lwaaridu calى sababin khaasin walow kaana sabab su'aala wاljawaab laysa mustaqilan asaguna ma keena takhsiis waa qaacida u taqaaneen alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuus asabab walcaamu lwaarid caamka ku yimid calaa sababin khaasin sabab khaasa ku yimidna asaguna ma keeno takhsiis alcaam ma keeno walow kaana sababu sababka allahba ka dhigo uu xukun ku yimid caamka su'aalan ka yimid min asaa'il wاljawaab jawaabta shaarica ka timidna aysan noqoninba laysa bimustaqilin mid gooni u istaagi karo su-aasha laga goyn karo lanna su-aalo waa dhowr qayboodoo midna gooni bay u istaagi kartaa midna hadalka bay ku xidhan tahay sida xadiidkii yanqusu aruطb idaa yabisa qaaluu nacam falaa idan oo kale goyn looma goyn karo hadalkii horey ku xidhan tahay jawaabna waa mustaqila nabi allow waxaan ku safaraa badda biyo macaanna ma haysano maxaan samaynaa huwa طuhuuru maahu alxilu maytatuhu xugum gooni u istaagi kara ayib waa gooni u istaagi karta sheekhu markii wadaada waxay kala qaadaan su-aasha jawaabka mustaqilka ah iyo midka mustaqilka ahi nimanka hore inuu baabi'iyo sideeduba wuxuu ku rabaa inuu yidhaahdo caam ku yimid calaa sababin khaasin aw su-aalin sidiisuba alcibratu waa bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab waana sida raajixa fi lusuul sida raajixa fi lusuul allahuma inay qaniino timaado tusaysa takhsiis mooye wuxuu u gudbay masale iska muhiim jiddan ah nacam buu ihi hase yeeshee suurat sababi wuxuu rabaa inuu ku yihahdo sababku mwaba ma dheera miya afraadda kale haddaad tiri sababkii khaaska ahaa caamkii ma khasisi karo oo cibradu waa lafdiga caamka ah sababkan wuxuu dheer yahay afraaddan kale ma jiraa nacan buuhi suuratu sababi qadciyat اdukhuuli fiihi ay aw fi اlcaam suurada uu sababku ku yimid cafan suurada sababka cafan ee nasku uu ku yimid caamka ayadda caamka xadiidka caamka ay ku yimaadeen asagu waxaa weeye waa qaطci fii dukhuulihi fi اlxukmi اlcaam lagamana saari karo biاlijtihaad walaa biاtakhsiis walaa biاtaqyiid waxaa lagu saari karaa keliya naskhi kama bixi karo ijtihaad iyo ta'wiil iyo abadan afraadu waa daahira fii dukhuuliha fii cumuumi الnas ama suuraة الsabab waa daakhilaة fi اlxukmi alcaami اlmansuusi biاlqaطci wاlyaqiin falaa yakhruju ilaa binaskhin si kale loogama ijtihaad iyo ta'wiil iyo muxuu ahaayey takhsiis ma aqbali kara wey isagu lannu xukumka dhan baa wuxuu u yimid inuu caddeeyo suuradan xukumkeeda kadibna lafdi caamuu ku yimid lafdiga caamka marka afraad kale ayaa soo hoos gashay qadiyaddii loo jeeday caddaynta xukumkeedii lagama saari kara meesha lagama saari kara meesha waa adoo yidhaahda maalan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwa caduwkum awliyaa tulquun waxay ku degtay xaaib yidhaahda kadibna ka saaro xaaib ma gaaloobin yidhahda waa been ma socon karto haddaad tirada aayaddan xaaib bay ku degtay xaaib xukunka inuu qaato waa qasab takfiirkaas iyo tanfiiqa inuu qaato oo nifaaq lagu xukumiyo kufri waa laazim calaa qawaacid alusuul haddii kale waxaad ka toobadkeeni warkaad ku khaldanteed tiri aayaddu waxay ku soo degtay xaaib lianna suuraة الsababi waa qaطciyaة الdukhuuli fi الnas ayib waa tii maraaqi dhihi jira asagu wajzim biidkhaali dawaati الsababi warwi can اlimaami danan tusibi iyadna waa khaa warwi can imaam waa khaa maali kama sugno inuu yidhi dani bay u hosgelaysa waa iska ijtihaadaad weeye aan waxba ka jirin masala ijmaaciya ana suuraة الsababi waa qaطciyaة الdukhuuli fi الnasi falaa tukhraju biاlijtihaadi wاtakhsiisi wاtaqyiidi abada ila binaskhin hawshaa iska ogaada waa dhib badanta masale adag wey usuuliyaadka aadna u qiimo badan khilaafiyaadka marka la marayo tanbiih sheekhu wuxuu yidhi tanbiihun fii binaa'i alcaami cala alkhaasi walcagsi buu ku saabsan yahay in caamka khaas lagu dul dhiso ama khaaskii caam lagu dul dhiso idaa ta'ahara alkhaasu can ilcaam waa un laba mid wey in caamkii khaasku wada socdaan inay kala dambeeyaan ay iyo inaan midnaba la ogaanin saddexda suure iyo suura afraad waa la sheegaan dhiban ma laha iska socon idaa ta'ahara alkhaas daliilkii khaaska hadduu kadib maro can ilcaami uu kadib dhaco xataa dakhala ilaa uu galay waqtu lcamali dhaqankii lagu dhaqmi lahaa caamka bilcamal uu galay kaana naasikhan limaa caaradahu min alcaam xataa dakhala ilaa uu galay waqtu lcamali ku dhaqanka waqtigiisii bilcaami lagu dhaqm kaanana wuxuu noqonayaa khaaskaasi muta'akhirka ah naasikhan mid nasakhay limaa caaradahu afraada ka soo horjeeddae mucaaraday oo min alcaami ka tirsan daliil khaasii mid caama yaa yimid khaaskii baa dembeeyey caamkii horreeyey ummaddu ku dhaqantay muddo markii caamkii lagu dhaqmahayey saacad baa allaha ka dhigay oo la fuliyo suurabaa lagaga dhaqmee ayaa waxaa yimid nas khaas ah naskaa khaaskoo taabanaya bacdu afraad alcaam naskaa khaaska inta uu ku habsaday asagu waa mansuukho wey waxaa laga soo nasakhay min alcaam baa laga soo nasakhay meesha markaa takhsiis ma yaalla wey takhsiisku wuxuu kuu socdaa inta aan lagu dhaqmin caamka daliil caamaa yimid khaas baa ka dambeeyey ama ka horreeyey ama la socday caamkana weli laguma dhaqmin waxaan leenaha min takhsiis min albayaan wey laakiin haddii caamkii lagu dhaqmay kadibna uu khaas yimid khaaskaasi waa naasikh lilcaami waa haddii lilcaami wa naskari l waa aasi qaybta uu la hadhay ayaa mansuuka noqonaysa saasuu ku yidhi limaa caarada min waana daqiiq hadalka imaamku wadaado badan baa iihaam sameeyo oo iska idlaaqa oo yidhaahda alkhaas اlmutaakhir yansakhu alcaama almutaqadim ida jara calayh اlcamal bay ku caamkii hore mutaqadimka ee lagu dhaqmay khaaska ka dambeeya wuu nasakhaya waa khaa ma wada nasakhaye muxuu nasakhay intii khaaska ku aadanayd intii kalena baaqi bay ku tahay ixkaamkeeda iyo ku tahay haddaan lagu dhaqmin caamki khaasna uu yimid mutaakhira fayukhasu bi waa lagu khaas yeeli waa si haddaad soo marteen dhib ma lahaadi sawaaء waxaa siman taqadama calى alcaami ay taqadama alkhaasu calى alcaam aw taأhara alkhaasu calى alcaam aw juhila الtaariikhu aw qaarana alkhaasu alcaama intuba waa isku mid ayib intaa um baad ka eegi khaaskan iyo caamku inay kala dembeeyeen khaaskuna dembeeyey caamkuna horeeyey kadibna caamkiioo lagu dhaqmay walow fii suuratin u yimid khaasku marka khaaskaasi naasikh weeye libacdi afraad ilcaam haddii laakiin uu la socday ama uu taarikh ama ka dembeeyey laakiin aan lagu dhaqmin caamka aan lagu dhaqmin ama uu la xidhiidhay ama taarikhba aan la gelayn waxaan leenahay alkhaasu yaqdi cala ayib فاrati rubc اcushri bay ku miaaliyaan marka aan lahaynin taqadum iyo tahr iy midna aan lahaynin iyo laysa fii ma duuna amsai awaain sadqa laysa fii maa duuna khamsati awaaqin sadaqa afar uqiyadood wixii ka yar zaka ma laha fidadii xadiidkana wuxuu yidhi xadiidna wuxuu yidhi muxuu ahaayey fi ay ay alfida rubcu lcushr baa laga bixin kaa cumuun baa ku jira waa maxay firaqa soo dee mufrad la tacriifiyey fidoo dhan waa in two point five laga bixiyu yidhi midna muxuu yidhi markay intaa gaadho un baa laga bixin fii ma saqat الsama اlcushri waxay la mid tahay laysa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqa marka waan ku khasisaynaa fain kaana wuxuu u gudbay cumuumkii khusuuska wejhiga fain kaana kulu min alafdayn labada lafdi mid walba oo khaaskii caamka ah fiihi hadduu ku jiro cumuumu wa khusuusu min wajhin fain kaana kul min alafdayn labada dliil aan dhaho xooyaan caami khaas dhiheen fiihi cumuumun wakhusuusun baa ku jira min wejin laba dhinac bay iska fiirinayaan mid khaaskiisa caam baa dhowrahaya kkala khaaskii kala caamkiisana khaas kala dhowray kan waa laba farood halkan waa khaas halkanna waa ka caam midna halkan uu ka caam yahay halkanna uu ka khaas marku ay dhowrahayaan khaas caam ku aadan iyo khaas caam ku aadan wey fayatasaawayaani markaa waa siman yihiin laba qowl baa jirta wadaadayna dhahaan waan jamcinaynaa oo mid walba kan haaskiisa ka caamkiisan ku khasisayna kan caamkiisana ka haaskan ku khasisayna aan kala goyno khaasu haada yukhasasu bicumuumi haada wacumuumu haada yukhasasu bikhusuusi haada ha isweydaarteen qolya yidhaahda iyo nima yidhi waa tarjiix baa loo baahan yahay waa iska taxakum bay dheheen kan kan ha laga jeedo iska taxakumi daliil khaariji ah ha la helo oo midkood xoog badnaysiiya ama daliil daakhili aho caamka makhsuuska ah iyo midka maxfuudka waa ka xoog badan yahay midka makhsuuska ah maxaa yeele midka maxfuudka xoog badan caamka adilo kala taageereen ama qiyaas uu xoojinayo ama usuulu sharcu markhaati kacis waa ka xoog badan yahay kan kale marka tarjiix daakhili ahaan eegno ama tarjiix khaariji ah wayudlabu marka waxaa hadday isla sinaadeen la dalbahaya adtarjiixu min khaarijin waxay ku miaaliyaan man badala diinahu faqtuluuh amil badan bay leedahay axaadiiii ku timid mxuu ahaa laa aw bowlin iyo axaadiis badan baa baabka ku timaada iyo axaadiiii laga nahay salaatu maxay ahayd bacd alcasr iyo bacd mxuu ahaa fajar iyo iyo awaamirtii muطlaqada ahayd iyo xadiidkii man badla diina waa caam man badla diinahu faqtuluuh muxuu caam ku yahi xadiidkaas nin walboo diinka badela dila buui waa caamun fi fi الrijaali والnisaa fi اlmurtadiina wاlmurtadaat buu caam ku yahay xadiidkii nebigu uu ka yidhi saxabada ku yidhi khaalid ibn cumar iyo saxaabadii kale uu yidhi hadilina haweenka gaalada haweenka gaalada hadilin waa nahyun khaasun biاlkufaar alxarbiyaat kaafiraat alxarbiyaat marka naha can qatli الnisa aan qabsana hadda xarbiyaadka ila inagaa wadanne xadiidkii naha can qatli الnisaa annisaa waa lafdi caam ku ah dumarkii oo dhan ama ha noqoto murtado ama ha noqoto kaafira xarbiya marka xadiidka naha can qatli الnisaa waa caamun fi اlxarbiyaati wاlmurtadaat waa khaasun fi الnisaa waa qudhigiis khaasun fi الnisaa caamun fi anwaaci الnisaa maad fahteen kii hore muxuu ahaa man badla diina faqtuluuh waa caamun fi الrijaali والnisaa khaasun fi الridda fi اlmurtada baab riddu asuu goore ku yahay marka midka waa khaasun min wejin waa caamun min wejin kana waa caam idan ma tarjiix baan aadaynaa mise waan kala jaraynaa ayib labadaa ra'yi baa jirta almuhim xadiidka horaa xoog badan cinda aljumhur maxaa yeele adila khaarijiyu le aad u xoog badan alfasl الثالث faslka saddexaad fi اlmuطlaq wاlmuqayad muطlaq iyo muqayad sidooduba waxaad marin baab اlcaam wixii aad caam iyo khaas ku soo martay baad muطlaq iyo muqayadba kula dhaqmi ayib wuxuuna sheekhu u raaciyey liأna almuطlaqa wاlmuqayada waa nawcu min alkhaasi wاlcaam muطlaquna caam buu hoos tagaa muqayadna waa khaas buu hoos tagaa wax yarun bay kaga bedelan yihin wuxuu kaga bedan sheekhaa sharxi doona almuطlaqu huwa اlafظu daalu calى اlmaahiya waa lafdi tusahaya xaqiiqada bilaa qaydin qayd la'aan bilaa qaydin qayd la'aan waa maxay bilaa qaydin min kasratin aw waxdatin wuxuu inuu badan yahay inuu yari midna kuma tusaya xaqiiqadii unba ku tusahaya waana muhim baab almuطlaq ka baab alcumum walkhusuus buu muhiim yahay aad la iskaga ogaada waxaan leenahay marka koobaad si wax u kala caddaadaan nakiro iyo muطlaq baa isgalaan galaa sida sawaabkana mulaqu waa ismu jins nakirana gooni baad u taqaaneen say ku kala baxahayaan waxaan leenahay maahiyadu haddii lagu qaydo bikaratin maxsuuratin fahiya cadadun almaahiya xaqiiqada shayga haddii cadad maxsuura lagu qaydo fahiya cadadun casharatun cishruun malyan malaayiin baa tiri shaygu marba hadduu cadad la yaqaano ku kooban yahay waxaa la yidhahdaa cadad almaahiyatu ida kaanat maxsuuratan bkaraة maxsuura cafwan ida kaanat muqayada bikaraة maxsuura waa muqayadaة bikaraة maxsuura fahiy cadad hadday tahay maahiyadu muqayada bikaraة غayri maxsuuratina facaamun caamu haddaynu soo marray caamku waa maxay waa lafdi xaqiiqo ka hadlay xaqiiqadaasoo aan lahayn xuduud hadday maahiyadu tahay muqayada bikaratin maxsuuratina facadadun baad tidhahdeen hadday tahay maahiyadu muqayada bikaratin hayri maxsuuratina facaamun baad tidhahdeen maxaa kuu soo hadhay hadday tahay muqayada maahiyadii biwaxdatin shaa'ica bikar meesha maba taallaba maahiyadu waa muqayada biwaxdatin shaa'icatin fi lmaahiya fanakiratun fa nakiratun hadday tahay muqayada biwaxdati mucayanana waa macrifo waa macrifo ayb sheekhu marku muxuu ku yihi waa allafdu daalu cala almaahi ay alxaqiiqa bilaa qaydin qayd la'aan kasra maxsuuro ah iyo hayru maxsuuro iyo muqayada biwaxdatin mucayana biwaxdati shaa'ica midna kuma tusahayo hada huwa almuطlaq waa ismu jinsigii caadiga ahaa markaad ismu jinsi sheegto xaqiiqo guud unbaad suuraysanaysa laakiin afraad midna kuma tusahayo marka muطlaqu sidaa in lagu daayaa fiican si loo kala qaado oo loo kala garto nakirada iyo iyo muطlaqa miaal bay sheegaan qolyahan muxaqiinta usuuliyinta waxay yidhaahdeen النكرة في bاb الإنشاء النكرة في bاb الإنشاء هي المطلق nakiradu hadday baab الإنشاء ku timaado nahyi nafyi istifhaam muxuu ahaayey amar iyo wixii la halmaala النakira في bاb الإنشاء waxay dhaheen waa waa nakiraة إن اllaha yأmuركم an tadbaxuu baqara an tadbaxuu baqaratan waxaan leenahay waa muطlaq neef lo un baa la yidhi laguma sheegin neefkuu yahay noocuu yahay waxaa la yidhi waa xaqiiqa muطlaq albaqariya marka annakiratu fi idaa jaaءat fi اlinshaa oo amarkii iyo nahyigii iyo wixii la halmaalo ah waxaan leenahay waa muطlaqa taqaaneen hada huwa اlmuطlaq hadday fii baabi اlkhabar ku timaado nakiraduna waa nakarada caadiga ahayd oo waaxid min aljinsi baa markaa loo jeeda waxaa tihi ra'aytu rajulan ra'aytu rajulan waa nakiro walaysa bimuطlaqin lanna wuxuu ku dareensiinayaa waxda lalxaqiiqa almuطlaqa rajulnimo ma aha ra'aytu rajulan waa maxay waa waaxid min الrijaal baan arkay wey waaxid min الrijaal marka annakiratu fi اlkhabari taasaa nakirada yaqaanee nuxaadda ah kay u yaqaanaan mulaqa usuulin waa maxay waa annakira fii baab isha ku timid tay nuxaad nakira dhihi jireenna waxaan ku usuulin u yaqaanaan waa annakira ku timid fii baab اlihbaar ra'aytu rajulan ra'aytu asadan alasadiya ma raadanaysa waxad ka hadlaysaa fard min alusuud xaggana dhihi mayso waa macrifo la soc waana fard min alusuud tafriiqa waxaa iskale usuuliyiin waana say u kala saaraan almulaq والنكرة أنس كذا تقول وقد مضى وتجي بوري في التقسيم أي في تقسيم المفردات مفرد من وسوق من هي مركب كي بيانه بيان المطلق شغو صهر مري مكو كهلا يا متواطي يا مشكك مطلقة كحجي وتقرنا يسين لفظك هذو كنت على الماهية المطلقة وحو أهاب كل مطلق لكن هذا يا شيء به بالمطلق يحصل يحصل وحكوير كلام الامتثال بالماهيه waa masaladii waayo dhoweyd aan ku dagaalanay sheekh mundir shankiis soo ma wadaadku wuxuu yidhi gaalka waa intii la qabto xabad baa jig laga siin karaa laakiin lama gowrici karo waxaan ku dhiri xaqiiqa mulaqa mulaq baan la faqtulu mushrikiina waa maxay almushrikiin waa caam laakiin faqtuluu waa maxaana la amray waa amrun bixaqiiqati اlqatl fardi walbood la timaadoo qatlu kaafirin ah yaxsulu bihi اlimtihaalu biاlamr waa qaacida usuunta u jira almru biاlmaahiyati اlmuطlaqa laysa amran bifardin min afraadiha halkan wey meeshuu kuu sheegayo in yar buu kugu ishaaray walaakin bihi yaxsul imtihal halkaas u jeeda waa daqiiq wadaadka birmaa warkiisu haddii muطlaq lagu amro laguma dhihin kan samee kana ka tag fardi walbo xaqiiqadaa ka midood la timaado waxaa ku hirgelaya wixii laguu diray afraadu laguma amrin laakin yata'adaa bihi اlwaajib buu ka cabira ibnu taymiya wuxuu ku dhaha asagu alamru biاlxaqiiqati اlmuطlaqa laysa amran biajzaa'iha wainamaa yata'adaa biha ay biاlajzaa'i alwaajib faqtul mushrikiin ilahi hadduu yidho gaalkii aan qabtay ama madax aan harsado on bushaaqo ama aan seef qoorta la tago ama aan sidii neef ari a bereeyo maxaan la imid qatlin waa un nooc min alqatli maxaad ku diidda adugu nawcu min alqatl lama dhiha gawricin gawracan lama dhihin waxaa la yidhi laakiin dil waxaan samey waa maxay waa un dil waajibka la i baa ku fulay ictiq raqabaa lagu yidhi qoor xore baa lagu yidhi cali iyo geedi iyo midkan hindiga iyo kaa afrikaanka iyo midka maraykanka iyo addoonka xore laguma dhihin maxaa lagu yidhi addoon xore kaad soo qabatood xoraysa maxaa kaaga dhacay wixii laguu diray waajibka laguu diray qadiyadaas waadku kuu tilmaam waa qaacida kuliya aad loogu dagaalamo aamidi iyo ibnu xaajib baa khilaafay waqad akhطa'a cinda usuuliyiin ama culummada kale aad bay u radeen ayaga iyo ayib ayagu waxay qabaan waxbana yeeli mayso annageena anfacaysa ayagu waxay qabaan alamru bilmaahiyati اlmuطlaqa waa amrun biajzaa'iha waa afraadan noocan noocan baa lagu amrayba haddaan ibnu xaajib iyo qabsanna aamidi warkooda waa maxay gowrac xataa waa amranaya iskii baan u amrannahay leanna waa fardun min almaahiya min alxaqiiqa almuطlaqa oo qatliga ah haddaan usuuliyiin warkooda qabsanno badanna waa maxay goonidna looma amrin fardigani waxaa ku dhacahaya oo ku fulahaya wixii naloo diray horaan baad soo marteen sheekhu kulliga wuxuu ku soo yidhi kulligu haddii fardi ka mida la helo xaqiiqadoo dhan waa la helay alinsaan wاlrajul maxay isku ahaayeen kuliyun wa jusiyun idaa wajadnaa rajulan hal wajadna اlinsaaniya nacam idaa wajadnaa dabxan wajadna اlqatla warku waa intaa wixii marka nas gooni naga soo reebay oo ruuxii in la guba ah muxuu ahaayey umbaan ka reebaynaa oo sharcigu diida ama tamtiilka oo kale iyo sheekhu wuxuu yihi hayru daalika lafdiga aan maahiye mudlaqa ku tusaynin huwa almuqayadu muqayad asagu waa maxay waa lafdu daalu cala almaahiyati biqaydin weeye kii bilaa qaydna huwa almuطlaq wاlmuطlaqu wاlmuqayadu kaalcaami wاlkhaasi fima sabaq inta aad soo marteenba qur-aan qur-aan inuu qaydo sunno sunno inay qaydo intaad soo marteenoo dhanba sunnadii kitaabkii qiyaaskii ijmaacii intaad soo marteenba wuxuu kala mid yahay jamiic almasaa'il fima sabaq laakiin hase yeeshee yakhtasaani mutlaqi waxay gooni ku yihiin in ittaxada xukmuhumaa xukumkooda hadduu isku mid noqdo mutlaqii muqayadkii wa muujibahumaa sababkooda waajibinaya sabab alxukmi weeye uu isku mid noqdo wa kilaahumaa kila alxukmi wasabab ay alxukmi wasabab muhbatun uu yaho nafyi meesha uusu soo gelin wa taahara almuqayadu <clears throat> muqayadkuna uu dib maro ilaa waqti اlcamali bilmuطlaq hadda masaladaad soo maraysa khaaskii caamka un weeye wax kale ma aha kaana muqayid wuxuu noqonayaa naasikhan lahu lilmuطlaq haddaynu soo marra haddii khaas iyo caam uu khaas ku dambeeyo caamkan lagu dhaqmo khaasku wuxuu nasakhayaa intii asaga uu kaga aadanayd afraadi caamka <clears throat> tanna waa la mid haddii muطlaq iyo muqayad ay soo arooraan isku xugumna yihiin isku sababna yihiin waxa waajibinaya keenaya baabkuna baabulihbaat uu yahay labadooda ay yihiin xugum mubata shay la sugayo la anfinaynin muqayadkuna uu dambeeyo mutlaquna uu horeeyo xaggana lagu dhaqmo walow bisuuratin kaana almuqayadu naasikhan lahu lilmuطlaqi taasi waa iska dhibirta waa masale aan muran lahayn ayadu xanafiyo iyo annagu taa iskuma diidanin wamaa siwaa dalika intaa waxaan ka ahayn oon suurada la sheegay ankaan yuxmal mulaqu cala almuqayadi waa lagu xambaari cinda aljumhuur xanafiyana waxoo dhan diidan suwarku waa saddex qayb afar qaybood in kuwan hadda dambaan ka hadlaya mutlaqii muqayadkii inay xugum iyo sababba isku khilaafaan falaa xamla iطlaaqan waa masala ijmaaciya isku xugum maaha labadii shay waa dihaar iyo xad kale isku xugumba ma kana waa waajib kana ama waa sunno kan waa xaaraan kan waa mubaax isku xuguma isku sababna ma keena kana zinaa waajibisa kana maalan eh, eh, dihaar baa waajibiye sababki mar hadduu kala tago xukumkuna kala talo mulaq iyo muqayad laisku xambaari maayo taa waynu soo dhammayna ila tahay inta kalea khilaafi ah waa maxay in xukumkii iyo sababkiiba isku mid noqdaan in sababku isku mid noqdo xukumku iskhilaafo in xukumku isku mid noqdo sababkuna iskhilaafo intaasi waa baab اibaatki inay markaasi tanaafi jiro tanaafi uu jiro t gooni u saari doono ah marka suwarkaas suuradda koobaad aan ka hormarna aan dhahna yatafiqa fi sababi wاlxukmi sida sawaabkaa waa laisku xambaari waa laisku qaydi ijmac baa la soo guuriyaa laakiin xanafiyo weli khilaafay qadiyada ka qabaan waxay ku miaaleen culummadeennu xadiidka ahaa fii kulli arbaciina shaatan shaatun fii kulli arbaciina shaatan shaatun afartankii walba ee adhi ah neef baa laga rabaa waa mulaq waxaa mulaq ku yahay adhiga ama ha foofo ama ha la calfiyo kadib waxaa yimid xadiid ah fi lghanami الsaa'imati zakaatun adhiga foofahaya zakaa laga rabaa wuxuu xadiidku ku qayday saa'imo idan waxaan leenahay kii hore fii arbaciina fii kuli arbaciina shaatan shaatun waa maxay waa afartankii foofa muطlaqaasa waan qaydaynaa waxaan ku qaydaynaa muqayadka waa cinda ida اtafaqa fi اlxukmi wالsabab waxay kaloo ku miaal wadaadana ku miaaliyeen xadiid aayadda inamaa xarama calaykum اlmaytata waddama waa la ilaaqay dhiigoo dhan waa idinka xaaraan baa la yidhi fii suurati ancaam waxaa ku yimid awdaman masfuuxan dhiigga laydinka xarimay waa dhiigga qulqulhaya shubmahaya kan iska fadhiya xidaha ku jira ama hilibka raacsan maaha taxriimkii muطlaqa waan qayd waxaan leenahay inamaa xarama calaykum اlmaytata ay waddama soo maha ay ay dama almasfuux baan leenahay maxaa yeele waa xukumku waa ismid waa xaaraam iyo xaaraam sababkina waa maxay waa rijsiga iyo xumaanta iyo baktiga ku jira dhiigga ilahay u xarimay ayib suuradda labaad waa inuu sababku kala duwanaado xukunkana uu waaxid yahay amilo badan baa u ronan baan sheegaynaa sababki waa mukhtalif an yakhtalifa fi الsababi wayataxida fi اlxukmi waxay ku miaala wadaaduhu dihaarka iyo qatliga kafaratu dihaar suurat اlmujaadil ad garanaysaan lama sheegin addoonka la xoro inuu mumin yahan lama sheegin qoota la xoraynayo wladina yudaahiru min nisaaءin uma yacuudu lima qaaluu fataxriiru raqabatin un baa la yidhi kafaaraة اlqatl ruuxii mumina gef u delina waxaa la yidhi fataxriiru raqabatin mumina la yidhi wataxriiru raqabatin mumina mumina lagu qayday idan xukumku way ka midaysan yihiin oo wujuubu kafaarati اlqatli wujuub اlcidqi weeye tanna waa wujuub اlcidqi dihaarku waa in qoor la xoreeya waa waajib ruuxu ruuxu diday inuu qoor xoreyna waa waajib xukumku waa waaxid laakiin sababka waajibiyey xukumkan yaa kala tegey kana dihaar baa waajibiyey kaana qatli baa waajibiyey markaana waxaa loo badan yahay in laisku qaydo baa loo badan yahay wadaadana waa naga diideen mar haddii xukumkii ay waaxideen sababku waa isku mid wadaaddaa yidhahda ka saddexaad tii hadduun cagsigeeda ka dhigo waxaan leenahay waa inay sababka ku kala tagaan cafan xukumka inay ku kala tagaan sababkana ay wadaagaan haai way ku miaaliyaan aayat اlwuضu iyo aayat الtayamum bay ku miaaliyaan aayat اlwuضu waxaa la yidhi gacmaha dhaqa ilى اlmaraafiq aayat tayamumna wa aydiyakum minhum baa lagu gaabsaday lama sheegin maraafiq gaadhsiiya idan xukumkii waa kala duwan yahay baab tayamum anagu xukumka ka qabna waa taqaanaa hadda baabulwuduuna xukum kaluu noo yahay midna waa istibaaxa midna waa wujuub cayni ah waadna ogtihiin laakiin sababka baa isku mid ah mid walba waxaa waajibiyey alxada weyse waxaa waajibiye xada weyse la'aan taybna waxaa waajibiye xada ayb ama waktigoo galaydh ama macal waqtiday ku ta dhib mala xukumki waa sababki waa waaxid wاlxukmu mukhtalif halkaasay la mareen laakiin waxay maaliki ku miaaliyaan maaliki waxay ku miaaliyan yagaaba naga fiican baad moodaaye kafaaratu dihaarki kafaaratu dihaarki waxay dhaheen cidqigii iyo icaamu sitiinkii cidqiga ninkii waay maxaa ku xigay siyaamu shahrayn dhaha cidqigii iyo siyaamu shahraynba waxaa lagu qayday min qabli an yatamasa min qabli an yatamasa labadaba ayaa lagu qayday laakiin icaamu sitiina miskiina laguma qaydin min qabli an yatamasa waa mulaq min qabli an yatamasa waa mutlaq labada horena qoor horee baa intaad islaanta ag marin ama laba bilood xidhiidha soon intadan ag marin aayaddii qaybta dambe ahayd ninkii labadaba waaya lixdan miskiin ha quudiya lama dhihin min qabli ayatamasa lama dhihin idan waa mulaan waa mulaq iyo muqayad oo ah xaggana isku sabab ah laakiin xukumkii kala duwan yahay kana waa idaam idcaam kana waa maxay waa siyaamu shahran iyo cidqi ayb laakiin sababkii waa waaxido waa maa kuliiba waa un dihaar miaalkaasa ka fiican miaalkaasa ka fiican maadaama hadhow lagu odhan karo weyse iyo tayamum waa isla weyse uuni xaggeed u kala wadaa saddexdaas suuro waxaadun ku xoojinaysaa kii ahaa inay ku kala tagaan sabab iyo xukunba ku kala tagaan oo asagoo aan laisku xambaarinin bilitifaaq saddexdan suurana waa mukhtalafo taana waa muttafaqo aan iskaga tagno wuxuu ihi sheekhu fain kaana hadday yihiin labadii muطlaq iyo muqayadki maca itixaadi الsababi wاlxukmi la soco hadda fain kaana ay اlmuطlaqi wاlmuqayadi maca itixaadi الsababi hadday yihiin nafyeyni waa laba nafyi ibaatba meesha ma yaalo faqaa'ilu اlmafhuumi mafhuum mukhaalafa iyo muwaafaqa inuu xujaya ninkii qabay yuqayiduhu muطlaqu qaydahayaa bihi biاlmuqayad faqaa'ilu اlmafhuum mafhuum waa xujo ninkii qaba muطlaqa waa inuu ku qayda mafhuumka walaakinahum aase yeeshee xiina idin marka ayada ah min baabi takhsiis اlcaami bilkhaasi weeye ma aha min baabi xamli اlmuطlaqi cala اlmuqayad miaaluhu xadiidkii aad garanaysaan laa yabuulanna muxuu ahaa iisoo qabtaa laa yumsikanna axadukum dakarahu biyamiinihi wa huwa yabuul midkiin gacantiisa midig yuusan ku qaban xubinka taranka isagoo kaajaya gacantu waa gacan wanaagsane hala xurmeeyaa la yidhi xadiidka waa maxay waa muqayad wa huwa yabuul xadiid kalea yimid riwaayo kaloo odhanaysa nahyi mulaa nabig wuxuu ummadda ka reebay gacanta midig in lagu taabto xubinka taranka laguma qaydin xilligaad kaajayso lann ka ilaaq baa ku jiro adoo banaankaa iska xoqanaya ma taaban kartid wey adoo masaajidka jooga ma taaban kartid wey adoo kaajaya ma taaban kartid wey kaa waa maxay taabashoo dhan buu kuu diida gacanta midig lala aado xubinka taranka kana wuxuu yidhi maye markaad kaajaysaan yaan lacag marin waa manfiyeyn nahyi baabu nahyi nafyi waa isku mid la socda naha waa diido laa yumsikanna waa nafyi iyo nahyi waa isku baab ma isku qaydaynaa isuma qaydayno wuxuu ihi sheekhu waa sax laakiin qaaciduu kugu baraarujinhayaa iطlaaqu iyo taqyiidku waxay galaan baab اlihbaat baab اlawaamir baab اlakhbaar bay galaan mar hadduu meeshu yimaado nahyi iyo nafyi uu yimaado waa min baabi xamli اlkhaasi mxuu aha xamli اlcaami cala alkhaas ayib waxaan leenahay naha can mxuu aha mas dakari mas ilyamiini bاdakar waxaan leenahay waa caamun waxaa lagu khasisay wa huwa yabuul wahuwa yabuul marka mafhuum baa ka soo baxaya suu ku yidhi faqaailmafhuumi yuqayidu wuxuu oga jeedaa xadiidka maxaa ka soo baxay midkiin taabanin xubinka taranka asagoo kaajaya maxaa ka soo baxay mafhuum mukhalafo odhanaya hadduusan hee uu taaban karaa idan marka waa waa takhsiisun bilmafhuum mafhuumkaa kan ka soo baxaad ku qaydaysaa cumuumkii ku jiray naha cayn caynmasi baad kuyaad ku khasisaysaa marka masalo waa masalo takhsiis ma ah buu ku leeyahay masalo taqyiid ma aha wain kaana axaduhumaa amran muطlaq iyo muqayd midkood hadduu yahay amar wاlaakharu nahyan ka kalena uu nahyi yahay fayuqayadu اlmuطlaqu muطlaqii baa la qaydahayaa oo lagu dabri bididi اlwaصfi wasfigaa didkiisii baa meesha laga soo saari kan miaal fiican obay sheegen laakiin af carabi bay sheegeen aan ku un sheego waxay dhaheen miaalow baab اlfiqiyaat baab اlfiqiyaat in daaharta baa tihi faacatiq raqabatan nin baa wa ku tii hadaad dihaarto islaanta aad ka dhaarato faacatiq raqabatan qoor xore kaa waa amar faacatiq raqabatan baan ku uri nahyiga keen waxaad tidhi hebelow adduunya waa badan tahay akhra loo socdaaye laa tamlik raabatan kaairaan ku ui qoor gaal a ah weligaa hamulkin muslimiin iyo muminiin raadso laa tamlik raabatan kaaira waa nahyigii in daaharta actiq raqabatanna waa mulaqi midna wuxuu kaa reebay qoorka gaala inaad milkido midna wuxuu ku faray inaad markaad daarto aad qoor xorayso waxaan leenaha marka kii mulaqa ahaa waan qaydaynaa maxaan ku qaydaynaa wasfiga ka soo baxay laa tamlik raqabatan kaafira lidkiis maxaa ka soo baxaya laa tamlik raqabatan kaafira waa bannaanku yaala maxaa lida kaafira lid u ah mumina lid ah muminaan kaa ku qaydayna waxaan leey in daaharta facaati raqabatan ay mumina saasuu kuu jeeda fayuqayadu almuطlaqu bididi اlwaصfi wasfigii ku yimid nahyiga oo laa tamlik raqabatan kaafiratan ah didkeeda oo mumina ah muطlaqa ku qayd buu ku yiri maad fahanteen aan iskaga socdo wa ama almukhtalifaani farca haddaan gaari kara mise waa idinku tahay wa ama almukhtalifaan labadaa isku khilaafsan horaan baan miaalaha ku siiy intan waan kaxayn amiladan kuu soo saddexda ayad weeye wa ama almukhtalifaani fi الsababi aw fi اlxukmi maca itixaadi اlmuujibi tan dambey u laabanaysaa tan dambe oo fi lxukmi ah xukumkay isku kala tageen maca itixaadi اlmuujib ay sabab xukumka wixii waajib iyagoo ka midaysan fayuxmal mulaqu cala baa lagu xambaari laakiin hase yeeshee qiyaasan weeye luqatan ma ahba ku yidhi saddex madab baa meesha ku jirta liskuba xambaari mahayaba hadday labada shay mulaq iyo muqayad xukunka isku khilaafaan ama ay sababka isku khilaafaan inta kale iskaba raaceen laysku xambaari maya mulaqan waa madhab alxanafiya wa jamaca min almalikiya washaaficiya waa laysku xambaari mulaqanna waa madhab madhab wuxuu leeyahy waa la tafsiir waa laisku xambaariye laakiin ma aha min baabi اdalaala اlugawiya wa min baabi usluub min asaaliib اlcarab ma ee waa maxay waa min baabi اlqiyaas jamaca min ashaaficiya birmaawe ka mid yahay ayaa qabta tii buu kuu sheegay waa laisku xambaari buu ihi qiyaasan ay qiyaasan calaa daka alqayd muطlaqa ayaan yaan ka dhigaynaa maqiis maqiis muqayadkina maqiisu calayh baan ka dhigaynaa idan waan isku ambaaran labada xugum baan isku qaydaynaa min baab اqiyaas fayushtarad waa haduu marka iyaas noqdo uu ka baxay culamada badanku waxay qabaan waa uslu min asaaliib اlcarab inaad hadalka meel ku sheegto meel aad ka gaabsato qur-aanka lagu yaqaana fakafaaratu icaamu casharati masaakiin baa layidhi min awsati ma tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum lama sheegin min awsat lama sheegin icaamu casharati masaakiin maxaa la siin min awsati ma tucimuuna ahlikum baa layidhi markii kiswada la gaahay min awsad maa talbisuuna lama dhihin aw taksuun waa laga aamusa itikaalan inaad fahmayso in loo jeedo dhardhadhaxaada ila horaan raashin dhaxdan kuusoo sheegay waa usluub min asaalib alcarab in hadalka marna la dabro marna la sii daayo adoo lagu leeya faahin baa tahay xariifihe fahano dabarka hore een watay kanna ku qabo weeye hawshu wadaadda halkaasay qabaan niman waxay leeyihin baab alqiyaas weeye kan waa maqiis kanna waa maqiisu calayh hadday marka qiyaas noqotay fayushtaradu waxaa la shiday liqiyaas hawshiisi wasfun ay cilatun jaamicun bishuruuط alaatiyati fii baabihi baab alqiyaas dad wixii qiyaas ka dhigtay muطlaq iyo muqayadka farac waa maqiisa maqiisu caleyh waxaan loo fiirin shuruud اlqiyaas almuطlaq farcun hawl iska dhib yar waa qaacidada loo yaqaanay almuطlaqu idaa quyida biqaydayni mutadaadayni saqطa alqaydu wa baqiya اliطlaaqu haddii muطlaqii lagu qayda laba qaydoo iska soo horjeedaa lagu dabray shay baad laba dabar ku dhufata laba xadhig baad ku dhufata labada xadhigna waa isdiidan yihiin waxaan leenahay labada xadhig bul allaha ka sii waa bureen odaygana hadda laga bilaabo dabar la-aan wayaad leedahay masaladu ka hadlaytaa w idaa uطliqa cafwan idaa quyida almuطlaqu biqaydayni mutadaadayni saqطa alqaydaani wey labadu waa dhachayaan wa baqiya almuطlaqu l miaalu sheeka sheegayaan ka soconno almuطlaqu idaa warada hadduu u arooro lahu qaydaan laba dabar baynahumaa taraafin isdiidda ay ka dhaxayso yuqayadu waxaa lagu qaydaya bisaabiqi minhuma waa ra'yi aciifa ra'yi daciifa iskaga taga labada qaydka horaa lagu qabanayaa ayib waxay ku miaaliyeen xadiidkii ahaa idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum falyaqsilhu sabcan eygu hadduu weel afka geliyo toddoba goor la dhaqo ulaahunna bituraab riwaayo kale khraahuna bاturaab riwaayo kale ixdaahuna bاturaab wadaadda waxay leeyihiin midda u horaysaa lagu qaydo ciidda waa inay gasho dhaqmada u horaysa ay gasho ila waa qayday mutanaafiyeyn ulaahuna ukhrahuna wa isdiidhayaan ta hore ha la geliyo imiyata u dambaysa waa isdiidan yihiin waa muطlaqun quyida biqaydayni mutanaafiyeyn saqطa alqaydaani wabaqiya almuطlaqu calى iطlaaqi wa qaacidaة shaaficiya shaafici laakiin asagu ma ogolo shaafici dhan waxay imaamka kaa dhegeysan mayno imaamka waa ku diidan hawsha ayada isagu siduu qaba isagaa keeni doona shaafici fain tasaawayaa labada qayd hadday siman yihiin oysan kala horaynin ulqiyaa waa la tuuri labada qaydba wa cumila waa lagu dhaqmi bilmuطlaqi baa lagu dhaqmi calى iطlaaqi kalbayinatayni almutacaaridatayni nin baa la yidhi hantidan anaa iskale buuri waxaa le markhaatiyaal keenso laba markhaati buu soo joojiyey kii kale uu waba hantidii anaa iskale yaa kaa labuu keenay nin walba laba markhaati oo duub weyn buu keenay maxaa la samayn waa isla waa isla dhacayaan baale waa la isla tuuri war beenayaal baa tiri iska tag idinkan beenayaal war adigu markhaati kale ma haysa war adigu wax kale ma haysa haddii kale waa laga joogsan mar hadday labada qayd isdiideen waxaan leenahay labadu waa isla dhacdeen waxaana shaqaysanaya muطlaqi calى iطlaaqihi shaafici marka waxay ku dhaheen xadiidka ulaahunna iyo ukhraahunna waa laysa tuurahaya toddobadaa dhaqmo waxaad gelinaysaa carada meeshaad ka doonto ta labaad geli ta koobaad geli ta saddexaad geli ta afraad geli midda toddobaad geli ta lixaad geli labadii qayd haddii la tuuray waa maxay waxaa lagu dhaqmi ixdaahunna hay dambayso wacafiruun amin hawl kale anagu muran baan ka qabna waxaan leenahay ciiddaa gooni loo tiriyaan leenahay ciidda yaa gooni loo xisaabay Eh, eh, toddoba biyo ah iyo ciiddii oo goonia ah isku darnaa sideed baan ka dhigna laakiin wacafiruuhu aaminata isdiidaysa dhibba male laakiin hadda waxaa naqusay waa maxay xadiidkaasaan ka hadlaynaa shaafic muxuu ka yidhi shaafic intiisa iska ogaada hadda qadiyadan qaacidan ragga aad u sharxa waxaa ka mid ah eh, qaraafi kutubtiisa ma daayo lianno isagoo xalqa fadhiya yowadada xanafi oo nin caalimo bale ka dhacday ayaa u yimid markaasuu yidhi waxaan helay tanaaqud weyn oo shaaficiya ku jiraan nafta noogu keenan buu ihi yuxmalu mulaqu cala almuqayad waxaan hayaa buu idhi mulaq iyo muqayad isku xambaarin baan hayaa hay meel gee buu waa xadiidkan waa wuxuu ihi uulaahunna kana wuxuu ihi ixdaahunna may ku qaydaan oo dhahaan cafwan ukhraahunna may dhahaan waa waajib toddoba goor in eyga la dhaqo weelku galay marka u dambaysay lixaad toddobaadna lagu daro ciid may dhahaan ama dhahaan waxaa waajiba ta koobaad ciidda in la geliyo maxay oga carareen markaasaan idhi buu ihi qaacidadu waa qaacida ijmaaciya idinkuna waad qabtaan annaguna waan qabnaa laakiin shaaficiya meesha waa idinka gar leeyihiin maxaa yeele qaacidadu waxaa weeye almuطlaqu idaa quyida biqaydayni mutanaafiyeyni saqطa alqaydani wabaqiya muطlaqu calى iطlaaqihi marka mar walba uu keeno wuu sharxaa wadaadkii buu sheegaa wadaad shaafici marka annagana matalaya shaaficiya intii la weydiy bay ku istaagto dhaqaajin waaye raafi eh, baa nagaga riday wixii intaa ka dambeeyey shaaficiyadu aad bay qaacida u sharxaa waqtina waa ku bixiyaan dhiba ma laha qultu waxaan walaakin nasu shaafici ashaafici fi lcum markaa de masar baa la wada joogay masar wadaadka nimatalahayn bay hawsha ku istaagtay ma aha inay culamada ku wada istaagtay ma aha walaakin hase yeeshee nasu shaafici fi lum umka mujaladka kubaad sabxda lixaad mujaladka kubaad sabxda lixaad وفي البويطي مختصر البويطي للإمام يوسف البويطي صفحة بقول طبعا يصدح كتاب كيس مطبوع هذا بيكون جرتا وحو الشافعي كنت جاي على أنه يعمل بالقيدين معا لبدا قيد بوال رقم يقول الشافعي أسوه ومعاوي على معنى إذا لو جدو تقييد المطلق بأحدهما وحو جيدا لبا دور بعد ليدا إن المركز إيجا رقيسو آد مركز كوبات جليسو عيد إيوه inaad marka u dambayso geliso wax kalena lama ogolo shaafici warkiisu ma sahlano mutanafiyan ma le waa lagu wada dhaqmi karaa ama ta koobaad geli ama ta u dambayso geli cala alikhtiyaar walaa yucmal lagu dhaqmi maayo bihayrihima bikhayri اlأuulى wاlأkhra uuley ukhra waxan kan laguma dhaqmaayo saddexaad iyo labaad iyo afraad iyo shan lama gelin karo camalan biالnas qaraafi wuxuu ihi maca daalika shaafici takhriijkiisu waa waa taqriir saxan weeye ظاهر النص إن لقى تغنى أنت اللي كاري كرو ما بنانا بول لكن حنفيذ الساسان كلين هاي ده سوالات كما في حديث الغسل من الكلب سبعا إحداهن بالتراب وروي أولاهن وأخراهن فلا يجزئ إلا التراب مجد هي رقمها وحن عيد كأهين في الأولى لقليه أو الأخيرة عمل كالشافعيين ومخالف للنص الشافعي والله أعلم